الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa ilaahay mahaddiisa inay inoo bilaabanayso muxaadaradii saddexaad ee mu'tamarkii islaamiga ahaa ee qabatay jaaliyadda koonfur africa ee soomaalida uuna soo qabanqaabiyey majlisulbayaan oo guddiga dacwada qaabilsan ah majliska dacwada soomaalida qaabilsan muxaadaradan waxaa la yidhahdaa duruusan waa cibro fii sulxu lxudaybiya waxaan rabnay marka intaan la gelin inaan laba nuqdo ah, baraarujinno jadwalka saaad u aragtaan gadaal waxaa kaga qoran jadwalku mar kasta wuu isbedeli karaa maxaa yeele culimmadaa xanuunsan karta iyagaa isdhaafsan kara muxaadarooyinka oo maxaan ku dhahdaa mid muxaadaro lagu soo qoray baa laga yaabaa sheekha kale inay isu kala wareejistaan sidii baa dhacday eh, maxaan ku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 waa jaanib ka mid ah jawaanibtii nebigeenna suubanaha ah salawaatu rabbi wasalaamu calayh siiradiisii iyo intii uu noolaa dhacdooyinkii waaweynaa ee nebigu uu maray salawaatu rabbi wasalaamu calayh mid ka mida wey saad ogsoon tihiin rasuulkeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh muddo dhowr iyo toban sano ah magaalada maka ee uu ku dhashay ayuu dhowr iyo toban sano dacwada ka waday markii waxyuu ku bilowday kadib dhowr iyo toban sanuu maka joogay markii inta la dhibay oo dhibkii ka batay oo la go'aansaday in la dilo lagaba takhalluso yaa rabbigii wuxuu u idmay inuu hijroodo oo uu maka isaga tago wuxuu rabbi u diyaariyey tabaaraka wa tacaala magaalada madiina oo labadii qoys ee awsiya khasraj ee deegaanka u lahaa magaalada madiina ay nebiga rumeeyeen sal alla alay wasalam meeshaasuu nebigu soo aaday hijradiisii caanka ahay ee taariikhdu ka bilaabato ayaa xilligaa dhacday magaalada madiine markuu yimid waa la soo dhoweeyey labadaa reer kadibna magaca ansaar la yidhaahda loo bixiyey oo rabbi ku magacaabay ansaar ayaa nebiga sal alla alay wasalam u noqday saldhig u noqday magaaladoodii bay ku soo dhoweeyeen heshiis bay la galeen dhiig iyo naf iyo xoolo inay difaacayaan magaalada madiine markuu nebigu yimi sal alla alay wasalam sanadkii koobaad wuxuu ku mashquulsanaa dadkii magaalada degganaa iyo heshiisyadooda qoysas ree yahuudeeda ah baa magaalada deganaa heshiisay kala qorteen nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh ansaar oo dadkii magaalada degganaa ah iyo muhaajiriin oo raggii nebiga maka kala yimid ee dhulkan aan ku dhalanin ah ee kor ka yimid ah ayaga laftooda heshi walaalayntooda iyo isku xidhiddooda howlo adag buu nebigu sal alla lay wasalam sanadkaa hore ku mashquulsanaa sanadkii labaad waa ka sanadka ay dagaalka wada galeen reerkii uu ka dhashay ee maka ka soo eriyey ee quraysh dagaalka caanka ee beder baa dhacay dagaalka beder ayaa sanadka laba dhacay sanadkii saddexaad isagana waxaa dhacay dagaalkii uxud oo magaalada madiine nebiga lagu soo weeraray sal alla alay wasalam sanadka afaraad duulaamo badan baa jiray oo nebigu sameeyey sal alla alay wasalam sanadka shanaad cala araajix dagaalkii weynaa ee isbahaysatadae axzaab ama khandaq ayaa dhacay wixii sanadkaa ka dambeeyey markii dagaaladii isa soo bahaysatay allah tabaaraka wa tacaala uu nebiga uga hiiliyey oo ay guureen oo inta ilaahay dabaylo iyo ku kiciyey qabow markay muddo bil ah magaalada maka dul fadhiyeen magaalada madiine ay dul fadhiyeen ayay qaxeen markii dambe iyagoo wax guula gaadhin sanadkaa markay laabteen ayaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam al'aana naqzuuhum walaa yaqzuunaa wixii hadda ka bilowda innagaa ku duuli doonna ee iyagu inagu soo duuli maayaan isbeddel weyn buu ahaa dagaalkaa isbahaysatada wixii ka dambeeyey weerar madiine ay ku soo qaadeen taasaa ugu dambaysa wixii intaa ka dambeeyey nebigaa weerar ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh sanadkaas shanaad markii uu dhammaaday sannadka lixaadna la soo gaadhay ayaa nebigu wuxuu go'aansaday salawaatu rabbi wasalaamu calayh mudduu soo moogaa beydka ilaah inuu cumraystuu damcay inuu cumraysto oo uu maka ka war doono oo cibaadada cumrada uu soo guto ayuu go'aansaday saxaabadiisana waa ogeysiiyey waxaa laysu diyaariyey in la soo cumraysto xaggee lagu soo cumraysanayaa ah, waa maka makanayaa haysta quraysh baa haysato nebiga ay colaadii kala baxayso oy dagaalsan yihiin laakiin caadatan waxaa dhaqankii jaahiliga jiri jiray islaamka ka hor oo carabta dhaqan u ahayd khaasatan quraysh oo beledka ilaahay iyo kacbada gacanta ku haysa xataa dadka ay colka yihiin inaynan u diidin kacbada iyo cumrada iyo xajkay inaysan u diidin cibaadaadkaasi inay dadku xor u noqdaan ama col ha ahaadeen ama nabad ha ahaadeen nebigu marka salawaatu rabbi wasalaamu calayh sanadka lixaad ayuu ayuu marka go'aansaday inuu cumraysto bishii dilqacda ee kow iyo tobnaad ee sanadkaas ayuu marka nebigu ambabaxay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo madiine ka ambabaxay wuxuu wataa oo nebiga la socda rag tiradooda lagu qiyaasay ilaa kun iyo dhowr boqol oo nin ma kun iyo shan boqol bay ahaayeen ma kun iyo afar boqol bay ahaayeen ma kun iyo saddex boqol bay ahaayeen riwaayaadku waa isku khilaafsan yihiin laakiin kun iyo dhowr boqol bay ahaayeen kun iyo shan boqol baana loo badinaya inay ahaayeen raggaasuu nebigu kaxaystay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ujeeddadu u socdayna dagaal ma ahayn wuxuu rabay inuu soo cumraysto cumrada soo guto kadibna uu soo noqdo dhacdadani waa dhacdo marka aad u qiimo badan oo taariikhiya fawaa'id aad u fara badan baana ku jira iyo duruus aad u fara badan oo dadka muslimiinta ah noloshooda wax badan saamayn kaga leh faa'iidooyinka iyo duruustaasi marka qisada ku jira siduu sheekhu sheegay waxaan ugu talagalay inaan xalqo kada kale kaga hadalno oo dambe leanna faa'iidooyinka laga faa'iidaysanayo aad bay u fara badan yihin laakiin horta dhacdadu say u dhacday inaan xalqadan kaga hadalno say u dhacdayo heshiisku see ku yimid iyo nebigu sal lla lay waslam see seebuu ku galay iyo tafaasiisheeda ayaan ugu talagalnay insha allahu tacala inaan fadhiga kaga hadalno nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh qisadan masaadirta eh, xadiidka sida bukhaari iyo muslim iyo sunanka iyo masaaniidda iyo macaajimta iyo kutubta siirada kulli way wada qorayaan dhacdadan heshiiskii xudaybiya nebigu marka wuxuu ka ambabaxay magaalada madiina markuu marayo meesha la yidhahdo dilxulayfa dilxulayfa waa meesha laga xarmado markaad madiine ka tagto ood cumro ama xaj u socoto meesha laga xarmado waa meel magaalada toban kilomitr u jirta ama magaaladiiba hadda ay gaadhayba meeshaa markuu marayo ayuu nebigu sal alla alay wasalam xoolihii u waday ee hadyiga ahaa xooluhu u waday xajka ama xaramka u waday ayuu nebigu sal alla alay wasalam qoorta wuxuu u geliyey waxyaaba calaamaad oo lagu garan jiray xoolaha hadyiga ah yacani kab kabo la googooyey iyo calaamaad noocaasoo kale abaa qoorta looga laalaadin jiray ishcaarna waa ku sameeyey oo kuruska inta la dilaaciyo ayaa dhiigga kuruska ka soo dareera ayaa lagu tirtiri jiray kuruska dhinacyadiisa ama dhinac ka mid ah marka neefkii sidaa lagu arko carabtu waxay u yaqaaneen waa neef hadyi ah oo xaramka u socda lama taaban jirin xoolihiisiibuu sidaa ku samey nebigu sal lay wasalam xoolihii u waday hadyiga ahaa kadibna wuxuu xarmaday cumruu xarmaday cabsi baa jirta marka waxaa jirta qoraysh iyo qabaa'ishan dhexda degganba waa laga baqayaa aamin ma aha nebigu marka wuxuu sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh nin eh, yacni wardoon ah ama sirdoon ah ayuu dirsaday oo reer khusaaca ah oo gaal ah qabiilka reer khusaacu ka dhashay qabiil waxay ahaayeen nebiga si ay isugu xidhnaayeen nin reerkaa ka dhashay oo war u keena oo bal waxyaalaha jira u soo ururiya ayuu dirsadoo wuxuu yidhi jidka iiga horeeyo bal jidka waxa ka jiriya wixii dhaqdhaqaaq ah iiga warkeen iyo quraysh waxay rabto ninkii waa tegey wuxuu tegey meesha la jira maka waa soo noqday nebiga meel cusbaan la yidhahdo maka aan ka fogeen ayuu ugu yimid isagoo warwada markaasu wuxuu ku yidhi waxaan ka imid buu idhi quraysh qabaa'isheedii niman la yidhaahdo kacb bnu lu'ayi ayagoo jamciyo ururiyey axaabiishta axaabiishta waxaa la yidhaahdaa waa dadka kulubkaanka ah qabaa'il isbahaysatay oo yar yar ah baa axaabiish la yidhaahdaa marka quraysh iyo wixii qabaa'ila yaryar ahe eh, yacni waxa weeyaan eh, bahwadaag ay ahaayeen ayaa is uruursaday oon soo arkay buuhi wa jamacuu laka jumuucan ciidamo fara badanna way kuu diyaarsadeenoo way ururiyeen buui wahum muqaatiluuka wasadduuka can ilbeyti wa wamaanicuuka buui wayna kula dagaalamayaanoo dagaal bay isu diyaariyeen beydka inaad tagtood cumraysatana kuumay ogolo way kuu diidan yihiin aniga markaan soo arkay xaalka jiray xaal aan laguu ogolayn inaad soo cumarisado dagaal lagugu diyaar garoobo laysukaa diyaariyey wey saa ku talagal nebigu wuxuu ahaan jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh caadadiisan ahaan jirtay xaaladdaasoo kale markay ku soo korodho saxaabadiisuu la tashan jiray ilan ilaahay baa amree washaawirhum fi lmri la tashaa la yidhi saxaabadaada saxaabadiisii buu la tashaday wuxuu yidhi arrintanaa soo korodhay war kanaana yimid mid ma samaynaa qabaa'ishan yaryaree is-uruursadayee dhexda inoogu jira deegaamadoodii iyo carruurtoodii ma u dabamarnaa marnaa oo ma ku habsannaa ayagu meeshanay ciidamo inoogu ururiyeen dhulkoodii iyo deegaankoodii iyo carruurtoodii iyo xoolahoodiina waa ka soo tageen intaan u dabamarno gadaal ma kaga nimaadnaayo xoolahoodii dumarkoodiiyo waxooda ma la wareegnaa ayib hadday markaa fadhiistaanna oo ay meeshooda joogaanna ayagoo xoolihii iyo carruurtii iyo dumarkii laga qaatay bay meeshaa joogi hadday yimaadaan oo isku dayaan inay weerar inagu soo qaadaanna dee waynu iska celinaynaa luqun ilaahay gooyey bay noqonayaa oo waynu ka takhalusaynaa taa miyaynu samaynaa mise waxay idinla tahay inayn intaan faraha ka qaadno ciidamadan is-urursaday iyo waxooda iyo inaynu uun baydka ilaahay u qasadno oon iska soconno wixii ina soo aadana markaa aan iska celinno labadaa keen samaynaa buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh yacni inaan iska soconno jidkeena iska hayno ciddii markaa inagu soo gardarootana inaan iska celinno iyo nimankan jidka inoogu jira dagaalkeenna isu diyaariyey inaan daba marno oo aynu ku habsannoonu cagta marino waxay ka yimaadeen labadaa keen yeela nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh abubakar baa eh, hadlay oo wuxuu yidhi ilaahay baa garan buuri ilaahay rasuulkiisaa garan laakiin wuxuu yidhi inamaa ji'naa muctamiriin walam naji liqitaali axad buuri rasuulka ilaahay cumraan u soconnay buuri cid inaan la dagaalana maynaan u soconin muhiimmaddii aan madiine uga soo tagnay dagaal ma ahayn laakiin waxay ahayd inaynu beytka ilaahay tagno soo cibaadaysanno soo cumraysanno walaakin man xaala baynana wa bayna albeyti qaatalnaahu buuri ciddiisa beytka ilaahay iyo innaga kala dhex gasho isu keen diida kaa waynu la dagaalamayo waa hurtila kaasi dagaal ka fursan mayno laakiin ciddii kale yaynaan dagaal la raadsanin aynu jidkeenna iska qaadnoo soconno markaasaa nebigu sal lla alay slam fikraddii iyo ra'yigii abubakar buu ku qancay markaasuu yidhi faruuxu idan inawadiya marka ah, nasada jidka inamariya wixii inaga hor yimaado oo ina celiyana waa iska celinaynaa wixiina soo warana waa iska celinayna cidna raadsan mayno socda buy way socdeen mar ay jidka bartamihiisa marayaanoo meel dhexa sii socdaan ayaa nebigu wuxuu yidhi sal alla lay wasalam ninkii la dhihi jiray khaalid ibnulwaliid meel hamiim la yidhaahdo ayuu ciidan ku haystaa buuhi waa meeshay sii mari doonaan meel ka mido ah. ciidan sahan ah oo fardooley ah oo quraysh ay leedahay ayuu meeshaa ku haystaa buuri ilan rabbi rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh rag sirdoon ahoo wardoonana wuu dirsaday oo macluumaadkii wuu hayaa xagga rabbina tabaaraka wa tacaala waa lagala socodsiinayaa wixii jira saas daraaddeed waxaa loo sheegay khaalid oo ciidan fardooley a wato quraysh ah baa meesha qamiim la yidhaahda jooga oo idin sugaya markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam fakhuduu daata alyamiin dhanka midigtaa ina mariya waxbay inaan isku aadinine midig aan ka marno oo intaan gadaal ka marno aan dhaafno sidii buu yahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagii ciidankiisii khaalid ciidanku watay fardoolayda ahayd intuu daba maray ayuu khaalid wuxuu ku baraarugayba ciidankii oo dhaafay oo bustiisii ay meel aan yani aad u fog ay ka sii muuqato ayuuba ku baraarugayba war ciidankiina goormuu ku dhaafay khaalidna wuxuu wataa ciidankii ay qurayshiba isku hallaynayso fardoolayda ahaa waa meesha hadda laga yidhaahdo tiknikada ciidamadii tiknikadu wataa qurayshi ay isku hallaynaysa isagoo wuxuu arkay la dhaafay oo magaaladii loo dabamaray oo xaggii magaaladii laga xigsaday ciidankuna tegayba oo bustiisu meel fog kasii sii ku baraarugay markaasuu orod isii daayay faintalaqa yarkudu nadiiran liquraysh orod buu marka iyo ruclayn iyo fardihii oo eryo yacni ka gaadhsii buu isleeyahay nimankani intaynan magaalada gelin waa aynan quraysh weerarin warka gaadhsiiyo bal digniinta uun a digniinta uun ka hormari ninkii dagaalka u joogay naftiisu waxay noqotay oo muxuu ahaayey bal bal dadkii iyagoon war haynin oo warmoogayaala yaan la wareeri yaan la weerarin bal warka gaadhsii meeshii buu marka ka orday ciidan khaalid marka waa gaal khaalid marka waa gaal oo ciidamada fardooleedee wuxuu wataa quraysh dagaalkii uxudna ee saxaabada rag badan lagu laayay toddobaatan nin iyo ka badan lagu dilayna ninkii sababta u ahaa buu layntoodu ah oo ciidanka fardooleed ee quraysh buu watay wuxuu soo islaami doonaa mar dambe heshiiskan xudaybiya wixii ka dambeeyuu soo islaami doonaa isagiyo rag la mida nebigu marka sidaasuu sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu dhaafay oo uu marayo meel la yidhaahdo meesha heshiisku ka dhici doono oo xudaybiye la yidhaahdo buur ka yara korraysa jid ka soo daadego oo buurta korkeeda ka soo dega faniyaa la yidhaahda halkaa markuu marayo xudaybiyena markaa uu ku soo dhaadhacayo xudaybiya marka makay u dhowdahay waa meelaan maka aada uga fogeen oo laysku hayo ma xaramkay ku jirtaa mise xaramka way ka baxsantah meeshii markuu ku soo dhowaaday oo uu buur ka soo daadegayo ayaa nebiga sal lla alay waslam hal buu saarnaa tiis ah oo la dhihi jiray qaswaa hashiisii unbaa iska fadhiisatay waa dhaqaaq weeye hashii nebigu saarnaa hal caanay ahayd oo geela ugu orod badan oo ugu xoog badan oo aan laga badinin oo caanay ahayd hashii iyadahayda nebigu saarnaa ee qaswa ahayd meeshaa markay marayso waaba iska fadhi jilbahay goosatayba ma dhaqaaqayso waa la canaantay xal xal xal xal xaltu waxa way waa geela marka la kicinayo carabiga xal xal baa lagu yidhioo dhaqaaqi weyda isma dhaqaajinayso waxay ku adkaysatay inay fadhiisato dhaqaaqi weyda markaasay dadkii waxay yidhaahdeen khala'at ilqaswa khala'at ilqaswa alal qaswo ahayd waa daashay qaswa waxay socotaba maanta waa dhaqaaqi la'dahay way daallan tahay bay dadkii dheheen markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay waslam maa khala'at ilqaswa wamaa daaka laha bikhuluq mana aynan daalin dabeecaddeediina ma aha buu nebigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh lagumana aqoon jirin inay daasho haddana ma daalin buu nebigu yidhi salawatu rabbi waslamu calayh laakiin maxaa dhacay laakiin xabasahaa xaabisulfiil hasha waxaa celiyey oo socodka u diiday allihii maroodiga xabisay oo socodka u diiday amar rabbi baa saaran maroodigaasi waa midka suuratu suuratulfiil ay ka waranto alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil abraha ninka la yidhaahda iyo qisadiisu qiso caan ahayd ninkii reeyamaneed asalkiisuna uu ahaa xabashiga ahaa ee kacbada ku soo duulay ee ilaahay tabaaraka watacaala kacbada markuu ku soo dhow yahay bayna mina wa musdalifa waadi lmuxasar halkaa ilaahay tabaaraka wa tacaala shimbiraha ku soo diray isaga iyo ciidankiisi iyo maroodiyaduu watayba lagu baabi'iyey maroodigii ay wateen meeshaa markuu marayo kacbaduu duulaanku yaha waana gaal meeshaa markuu marayo maroodigii ugu weynaayo ugu horreeyey maroodiyada unbaa jilbaha goostoo socon waaye way garaacaan ma dhaqaaqay xaggay ka yimaadeen hadday u jeediyaan wuu socon hadday kacbada xaggeeda usii jeediyaan oo ay garaacaan wuu istaa muxuu ahay isma dhaqaajinayo halkaa kama dhaqaaqayo marka nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam allihii beydka iyo kacbada maroodiga ka qabtay oo ka xabisay isagiibaa hashanna xabisay ee ma hayso daalna ma hayo doqonnimana ma hayso dabeecaddaana maba ayna lahaan jirin buu nebigu uri salawatu rabbi wasalam calayh marka camar rabbi baa saaro amar rabbi baa saaran buu nabgu sl lay slam markaasaa rasulku wuxu uhi sal lay waslam wاladii nafsii biyadihi laa yas'aluunii khutatan yucadimuuna fiiha xurumaat illah ilaa actaytum إiyaaha meeshaasuu nebigu dhaartay oo wuxuu yidhi waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ku jirtee qorayshi maanta i weyddiisan mayso qorshe ay ku weynaynayso ilaahay xurumaadkiisa iyo beydkiisa ilaa hadday iila timaado waan ka ogolaanayaa qorsho kasta oo qasadkeedu uu yahay kacbada iyo beydka iyo xaramka ha la weyneeyo qorsho kastoo noocaasa maanta hadday iila yimaadaan waan ka ogolaan buu nabigu ku dhaartay salawaatu rabbi wasalaamu calayh intii markuu yidhi ayuu markaas oo go-aankaa uu qaatay baa hashii la canaantay marka markii la canaantay bay booday marka hashii la dhaqaajin la'aa mar hadduu nebigu ballanna galay kuna dhaartay wax alla waxay maanta la yimaadaanna inuu ka ogolaanayo uu qiray hashii marka waxaa loo ogolaaday inay socoto xagga rabbi baa laga fasaxay markaasay bilowday inay booddo oy socoto ayay markaa gudagashay oy bilowday nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh xudaybiyu marka yimid meeshaa heshiisku ka dhici doono ayuu rasuulku yimi sal lla alay wasalam meel biyo yar oo aad u biyo yar bay ahayd meel biyo laga dhurdhurto biyo badan aan lahayn bay ahayd laakiin waxoogaa dadku biyaha ka miirmiirtaanoo kolba waxoogaagii soo maaxdaba waxoogaagii soo maaxdaba ay ka miirtaan oo biyo yar oo dadku ku rafaadsan yahay markii kun iyo dhowr boqoloo nin meeshii ay soo degeen oo ceelashiina iska biyo yar yihiin intii meesha ku jirtayba waaba la fuuqsamayba eber dadkii qaybtoodii dambe waa ooman yihiin nebigay u yimaadeen waxay rasuul ilaahay ow biyo la'aan baa jirta meeshanaan soo degnay ceelashii waxoogaagii maxmaaxad ah ee la miiranayayna dhammaaday dadka intoodii kalena waa ooman yihin markaasuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh bahal la yidhaahdo gabooye oo leebab uu ku wato leebabkiisa ugu jireen oo waa harag leebabka la gashado ayuu intuu leebkiisa ka soo saaray oo uu u dhiibay buu wuxuu yidhi ceelka ku dhex rida ah, leebkaa qaada ceelka ku dhex rida leebkii bay qaadeen markaasay ceelkii ku dhex rideen ceelkii biyaha laga la'aa hal mar buu intuu soo maaxday buu buuxsamay markaasaa inta laga dhergay oo xoolihii laga warawsaday baa isagoo buuxo laga dhaqa riwaayo kaloo xadiiska waxay tilmaamaysaa meehe nebigu intuu weysaystay oo biyihii uu ku weysaystay ku tufay ayuu yidhi biyaha iyagaa ceelka ku shuba labaduba wuu sameeyey sida saxiixa biyo uu ku tufayna waa lagu shubay leebkiisiina waa lagu riday barakadii biyihii waa barakoobeen oo markaasaa ceelkii biyo laga dhirkaa ka soo baxay salawaatu rabbi wasalaamu calayh intaasaa dhacday meeshii marka nebigu uu degay salawaatu rabbi wasalaamu calayh meeshaa marka wuxuu ku sugayaa in ay wada hadallo iyo waanwaan dhex marto isagiiyo quraysh oo loo ogolaado muhimmadduu u socday oo ah inuu soo cumraysa inay qurayshi ka ogolaato meeshaasuu ku sugayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh qurayshi markay maqashay moxamed oo dhowr dhowr iyo muxuu ahay kun iyo dhowr boqoloo nin wata ayaa xudaybiye idiin deggan oo meesha soo fadhiistay quraysh waxay u qaateen inuu dagaal u socdo way argagaxeen oo way isku naxeen oo makaaba laynoogu soo galay ninkii intaan madiine ugu tagnay shan sano ka hor ina jabiyey oo dhawaha inaga raacay oo intaynu ku noqonay layna soo garaacay baa maanta kun iyo dhowr boqoloo nin saddex boqol iyo dhowr iyo toban buu watay maalinkuu beder kaga adkaado maantana kun iyo dhowr boqoloo nin buu wataa magaaladii maka iyo reer quraysheed argagax baa galay waa la cabsaday war maxaan samaynaa maxaan samaynaa nebigu sal l salawatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu damcay marka ilaan dagaal looma socdo muhimmaddu dagaal maaha inuuna dani ku kallifto ou qabsado mooyaane ka maarmi waayaan mooye laakiin maqsuudkoodu waa cumro inay soo cumraystaan nebigu marka wuxuu diray salawaatu rabbi wuxuu damcay inuu diro nin saxaabadiisa ka mid ahoo ergey ah oo isaga ka socdo quraysh gaadhsiiya mesajka iyo risaalada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu u socdo quraysh cid gaadhsiisaoo saxaabadiisana ka mid ah ayuu marka nebigu damcay salawaatu rabbi waslamu caleyh inuu diro cumar buu marka u yeedhay cumar buu u yeedhay wuxuu yhi cumarow waxaan rabaa inaan ku diro ood ka tagto oo odayaashii reer quraysheed la kulanto oo aad ka dhaadhiciso waxaan u soconno oo aad ka codsato in ay noo ogolaadaan inaan cumraysanno oo beytka ilaahay tagno kadibna aan ka noqonno cumar arrintii markuu nebigu u sheegay sal alay waslam wuxuu yidhi cumar rasuul ilaahayow laysa lii bimakkata axadu min bani kacbin yaqdabu lii in uudiitu buu yidhi rasuulka ilaahayow magaalada maka hal nin oo reerkan ka dhashay ah oo haddii lay dhibo ii cadhooni ama ii hiilini ma ogi buuri reerkaygii col baan wada laahay buuri ilan reerkiisu reer reer quraysh buu ka dhashay waa reer maka laakiin waa gaalo raggii muslimkaabaa marka isdhaamo ragna reerkoodu gaalada ha ahaadee rag ilmaadeeradii ah oy wada dhasheen oo adeeradii ah oo difaaci baa jira xataa muslimba ha ahaado ragga qaarkiina nin u danqanayo ma jiro oo reerkiisii oo dhan bay col wada yihiinba cumar wuxuu rasuul ilaahi aniga maka waxaana u teegi karin hal ninoo in adeerkay ii danqanaya ma jira buur saas daraaddeed meeshu meela meelaan yani waxa weyaan aan wejiga siin kara maaha laakiin waxaa jira cumaan baa ugu dhaama buu yidhi cumaan ayaa ugu dhaama ee dir cumaan baa dadkiisa laga yaabaa inuu laga helo dad difaaca oo nabadgelyo siiya oo ammaan siiya ilaa uu muhimadda soo guto ee cumaan u yeer yeergudo maxaa reerkiisa ayaa meesha degan waxaad rabtana isagaa gaadhsiin markaasuu nabigu cumaan ibnu cafaan u yeedhay qraysh buu u diray wuxuu yidhi waxaad u sheegtaa anna lam na'ti biاlqitaal dagaal inaanaa u imaanin naga gaadhsii wainamaa ji'naa cummaaran waxaannu nimid inaannu cumro gudanna basaannu u nimid wadcuuhum ila alislaam islaamnimadana ugu yaadh buuri intaa keliya ha ku gaabsanine muhimmaddaan u soconnana u sheeg warwalow diinta qaato tawxiidka qaatoo islaamana ku dheh oo diinta u bandhig sidaa yeel buui wa amarahu an ya'tiya rijaalan bimakkata mu'miniina wa nisaa'an mu'minaat fayadkhulu calayhim wa bilfatxi waxaa jiray marka dad rag iyo dumar isugu jira oo mu'miniin ah oo magaalada maka ku noolaa oo dad tabar taran oo aan hijroon karin oo meesha dhib lagu hayo oo la ciqaabo oo yacni aada ugu rafaadsan magaaladaa jiray wuxuu nebigu ku yidhi cumaanow waxaa kalood samaysaa markaad meesha tagto dadka mu'miniinta ah intaad u tagtood guryahooda ugu tagto waxaad ugu bishaaraysaa magaalada maka inay gacanta muslimiinta soo geli doonto dhibkanna inay ka bixi doonaan gaaladan maanta ku amartaaglaynaysa ee ciqaabaysana magaaladu inay farahooda ka bixi doonto arrintaa ugu bishaaree sabra ku dheh sabra ku dhe arrintaa iyadaana nebigu waa usii dhiibay salawaatu rabbi waslamu calayh ilaahay diintiisa wuu xoojin gaaladana waa laga adkaan cid damboo iimaankiisa qarsan doontana ma jirto sidaa gaadhsiibu saddex muhimadood buu marka cumaan u socda inuu farriintaa gaadhsiiyo waxa ay u yimaadeen nebiga iyo saxaabadiisa quraysh inuu islaamnimada ugu yeedho diinta u bandhigo dadka mu'miniinta iimaankooda qarsanaya magaalada ku nool inuu u bishaareeyo saddexdaa muhiimadood baa cumaan loo sii dhiibay cumaan waa tegey marka quraysh buu ku sii maray meel baldax la yidhaahdo odayaashii quraysheed rag ka midoo meeshaa jooguu sii maray markaasaa xidhay ayna turiid oo xaggeed socotaa baa xaggee doonaysaa markaasaa wuxu uhi bacanii rasuulu اllah adcuukum ila allahi wa ila اlislaam rasuul ilaahi baa isoo diray wuxuuna ii soo diray inaan diinta idinku yeedhayo islaamnimada wa uhbirukum anna lam na'ti biqitaal waxaan idiin sheegayaa inaanaan dagaal u imaanin dagaal inaanaan u imaanin meeshaa nin marka ay xigto ahaayeen oo la dhihi jiray abaan ibnu saciid ibnu alcaas oo qaraabo ahaayeen baa marka soo istaagay markaasuu soo dhoweeyey cumaan faraskiisii buu koreeyey markaasuu faraskiisii cumaan saaray wuu la dhaqaajiyey quraysh odayaasheediina wuxuu ogeysiiyey ninkaasi waa magantaydii buu yidhi cumaan maanta anuu magan iiya nadaam waxaa ka jiri jiray jahiliyadii carabta dhexdeeda quraysh iyo qabaa'isha kaleba soomaaliduna way taqaanaa qabaa'isheeduy waxaa jiray ninka loo baqayo nin ka mida dadkaa magan siinaya ama mangeliyo siinaya waa magantaydii buu leeyahay hadduu magan ka dhigto cid u gacan dhaafi karta ma jirto marka wuxuu yidhi marka ninkaasi waa magantaydii anigaana uu magan ii yahay cid wax ku samayn kartana ma jirto wuu kaxeeyey faraskiisii wuu ku qaaday magaalada makuu geeyey cusmaan markuu sii maqan yahay ayay marka saxaabadii nebiga la joogay ayaa waa la sheekaystay waxay yidhaahdeen ragga qaarkood cumaan nasiibkiisa beydkii ilaahay buu maanta tegey wuuna soo cumraystay jaaniskaasuu helay innaguna ma haysanno cumaan nasiibkiisa hadduuba baydkii nabad ku tagayo soo cumraysanayo oo soo dawaafayo alalahi waa nasiib markaasay nebiga warkii u sheegeen nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam maa adunnuhu taafa bilbeyti wanaxnu maxsuuruun ma una malaynayo buu yidhi cumaan inuu kacbada dawaafi doono o cumraysan doono inagoo meesha laynagu hortaagan hortaagayaho laynagu celinayo haddaan cumaan garanayahu jaalis kasta hadduu u helo innagoo meeshan laynagu hortaagan yaha laynagu celinayo inuu isagu iska cumraysto ma samayn doono buu nebigu uri salawatu rabbi waslaam caleh saxaabadiisa waxay leeyihiin maa yuu dawaafi oo rasuul ilahi maxaa u diidan bay dheheen wamaa yamnacuhu yaa rasuulullahi waqad khalas asagooba intuu gaadhay jaaniskii helay maxaa u diidaya inuu dawaafo cumraysto markaasuu rasuulku wuxu uhi sal ly slam daka dannii bihi taasi waa sida aan ka filayo buui cumaan haddaan aqaano sidaasaan ka filayaa buu yii rasuulku salawatu rabbi wasalaamu calayh laa yaquufu bilkacbati xataa natuufa macahu kacbada ma dawaafi doono ilaa aan la soconno la dawaafno nebi maxamedoo gadaal jira jaanis baad heshay ee ka faa'iidayso cumaan ma samayn doono buu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayb meeshaa iyada ah waxaa dhacday marka xaaladdaa iyada ah waxyaalihii dhacdooyinkii dhacay ka mid ah muslimiintii iyo mushrikiintii baa isdhex galay oo dhacda yaroo shil abaa dhacay oo laysku yara dhacay heshiisku intuusan dhicin nin ka mid ah muslimiinta ama gaalada ka mid a ah, ciidamadooda lama kala foga oo gaaladuna meel dhow bay ciidamadoodu joogaan quraysh nebiga iyo saxaabadiisuna meel bay degan yihiin oo xudaybiyay degan yihiin waa lais hor fadhiyaa marka nin labada kooxood mid ka mid a ah, midku ahaa lama yaqaano ayaa marka wuxuu tuuray leeb mise fallaad mise waxbuu tuuray nin kooxdii kale ka tirsan baa wax gaadheen dagaal baa marka dhex maray dagaal aan sii weyneen oo waxoogaa gacanta laysla gaadhay oo muxuu ahaayey eebooyin iyo leebab iyo magaxyaal iyo laysku tuurtuuray labadii dhinacna laysu habarwacday oo qolo walba qolada kaleeta intay diyaargarooday isu habarwacdeen oo rag la kala qabsaday qolo walbana dadkay qabsatay ay yani waxa weeyaan ay ka dhigatay maxaabiis intaasaa dhex martay gadaal dambe allah tabaaraka wa tacaala waa dagaalkaa kala baajiyey oo dadkii la kala haystayna waa la soo daayay dagaalkiina intaasuu ku ekaaday dagaal weyn oo baahay ma noqonin ilaahay baa kala baajiyey wahuwa aladii kafa aydiyahum cankum wa aydiyakum canhum bibatni makkata ilaahay baa iyagana gacmahooda idinka qabtay idinkiina gacmihiinna iyaga ka qabtay idinkoo maka batnigeeda jooga allah idinkala baajiyey waa dagaalka xoogaagaa yarka ah ayaa dhacay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaaladdu markay halkaa marayso ayaa waxaa soo gaadhay cumaan waa la dilay sheekadaasaa timid sheeke ku kuteen oon xaqiiqo lahayn aan xaqiiqo ahayn ayaa nebiga soo gaadhay oo dhahaysa ergeygii aad dirsatayo cumaan waaba la dilayba ree dilay xaaladdu waa kululaatay marka ergeygii bay dileen oo cumaan bay dileen dagaal markaasi lama huraan waayo saxaabadu marka nebigu saxaabadiisiibu marka wuxuu ugu yeedhay in ballan la wada galo bayco la galo baycadaasi waa baycada la magac baxday baycat ridwaan laqad radia allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara ah, geedka hoostiisa markay kuula mubaayacoonayeen oy ballanta kula galayeen ilaahay baa raalli ka noqday mu'miniintaas saxaabadiisii buu u yeedhay imaada buuhi ballan baa la gelaya muslimiintii waa soo kaceen geedkiibaa la hoostiisa laysugu yimid geed aad u weyn oo nebigu hoos fadhiyey baa lagu soo ururay fabaayacuuhu cala anlaa yafiruu waxaa ballan ay nebiga kula galeen in aysan cararin dagaal baa la geli rabaa ha laysdiyaariyo dagaalku markuu bilowdana ninka horay inaad u socoto mooye lugtaada gadaal ha u soo yaa imaa inaad adkaato yaa imaa in lagu dilo laakiin waxa la yidhahdo carar oo dagaal gadaal u guro ma jirto riwaayaad kale waxay leeyihiin ballanta waxaa lagu galay waxay ahayd cala almowti in la dhinto in la dhinto wayna isku macno dhow inaan la cararin iyo in la dhinto way isku macno dhow adiga waxa weeyaan dagaal adag oo lagu hoobto oo maka lagu qabsado oo quraysh lagu edbiyo oo loogu aargooyo cusmaan dilkiisa ayaa ballantaasaa la qaatay nebiguna saxaabadiisa uu ka qaaday salawaatu rabbi wasalaamu calayh ballantaa iyada ah ee nebigu uu la galay saxaabada cumaan baa ka maqan waana ninka sababtiisa ay ku timid heshiiskaas ama maxaan dhihi lahaa baycadaasi baycat ridwaan nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh cumaan maadaama uu maqan yahay asagaa gacantiisa midigta ah baycada ugu qaaday oo gacantiisa midigta intuu sidaas yidhi oo midda bidixdaa uu saaray ayuu wuxuu yidhi haadihi licumaan tanna waa tii cumaan buu nabigu yidhi salawatu rabbi waslamu alayh wuu maqan yahay laakiin baycadiisii iyo ballantiisii anaa gacantayda ugu gelaya buu nabigu yidhi salawatu rabbi waslamu calayh cumaan ibn cafaan sababtiis bayna ku timid ballantiina waxbuu ka galay oo dee nebigaa u galay salawaatu rabbi waslamu calayh gacantiisa kariimadaa ugu galay markay ballantii la galay oy dhammaatay ayaa cumaanoo socdaa yimidba maxaa la islahaa cumaan baa la dilay dagaal baa laisu diyaariyey cumaankii waa la dilay la yidhi sababtiisaba dagaalku ku imaan lahaa oo socda ayaaba iridda ka soo galay oo nebiga u yimi salawatu rabbi waslamu calayh markuu soo galay ayay muminiintii waxay ku yidhahdeen muslimiintii waxay ku yidhahdeen saxaabadiiba waxay ku dheheen ishtafayta ya abaa cabdillaahi min aawaafi bilbayt cumaanow aleelahay maanta dawaafkii kacbadaad ka noolaatay bay dheheen alxamdulilah jaanis baad u heshay waxaanaan helin baad heshay waad ka dharagtay bay dheheen kacbada dawaafkeeda markaasaa wuxuu yidhi bi'sa maa danantum bi waxaad aad iga filayseen iyo sidaad ii malayseen xuma waladii nafsii biyadihi low makaftu biha sanatan warasuulu llahi muqiimun bilxudaybiyati maa tuftu biha xataa yatuufa biha rasuulu llahi sal lay slam ilaahay baan ku dhaartay hal sano haddaan joogo buuhi maka rasuulka ilaahayna xudaybiye lagu hortaagay oo meeshan uu lagu celinayo aniguna hal sano aan maka joogo buuhi ma dawaafeen buuhi ilaa nebigu ila dawaafo see baan u dawaafa buu leeyahy nebi maxamedoo meesha lagu hortaagay jaanis baad heshay adigu iska soo dawaaf ka faa'iidayso maya buuhi waxaad ii malayseenna waa waxxun buui mana sameeyeen xataa sanad hadday ugu qaadato ma sameeyeen buui radia allahu tacala canhu waarda markaasaa waxay yidhahdeen muxuu ahaayey weliba wuxuu yidhi quraysh markaan u tegey buuri waxay igu yidhaahdeen dawaaf waxay ku yidhaahdeen maxamed iyo raggiisu inay kacbada yimaadaanoo dawaafaan taayaysan hunguri kaa gelin ma dhici kartee laakiin adiga cusmaan ahaan waxba kama qabne dawaaf bay ku yidhahdeen adiga dhawaaf ama ninkaa saaxiibkaa ah maya waan diiday buui ilaa uu ila dawaafa ma dawaafan waa ka soo noqday buui markaasay muslimiintu waxay yidhahdeen saxaabadii waxay yidhahdeen kaana rasuulu اllahi aclamuna biاllah wa axsanuna dannan bay dhahay rasuul ilahi wuxuu ahaa midka ilaahay noogu yaqaano nooguna mala fiican buu ahay wada adigana waa naga kaa yaqaana ilaahayna waa naga yaqaanay buui maxaa yeelay siduu maleeyey bay noqotay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh cumar ayaa wuxuu ahaa marka nebiga gacantiisuu hayay baycada iyo ballanta ayuu nebiga labadiisa gacmoodba ishayay muslimiintii oo dhanbaa marka la mubaayacooday ilaa nin layidhahdo jadd ibni qays nin oday ah oo khayr darnaa ayaa isagu baycadii ka baxay nin xun buu ahaay oo taariikhdiisa dambena ay hallowda oo munaafiqiintii ah ninkaa mooyaane intii kale nebiga baycadee la galeen salawatu rabbi waslamu caleyh ragga qaarkood sida salawat bnu akwac oo kale saddex goor buu baycadii ku noqday waa la mubaayacooday hadana nebigu waa u yeedhay bayca labaad buu la galay baycad saddexaadna waa galay radi allahu tacala canhu waarda baycadaasi marka waa baycada la baxdo baycat ridwaan ragga ka qaybgalayna maziye khaasay leeyihin waa ragga ilaahay uu ku sheegay suurat lfatxi inuu alla ka raali noqday tabaaraka wa tacaala sidaa mar ay ku sugan yihiin oo cuhmaan soo noqday oo laysu yimid ayaa waxaa yimid marka nin la yidhahdo budayl ibnu warqa alkhusaaci isagooy la socdaan koox reer khusaaca ah reer khusaacana nebiga iyo iyaga waxaa ka dhexeeyey xataa jaahiliyadii waxay ahaayeen dad sirta nebiga ilaaliya qabaa'ishaa deggan ee maka iyo agagaarkeeda bal tihaama qabaa'isha degtoo dhan qabiilka reer khusaaca la yidhaahda gaalkoodiiyo muslimkooduba nebigay la jireen xataa gaaladooda nebiga garab u ahayd salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka qabiil wuxuu ahaa nebiga ilaaliya oo in la dhibo aan ogolayn oo wixii sir ahe ay hayaan nebiga u gudbiya oo gaalada mukhadadaadkeeda iyo farsamadoodi iyo qorshahay wataan oo dhan nebiga la socodsiiya qabiil noocaasay ahaan jireen nin odaygooda ahaayoo marka la dhihi jiray budayr ibnu warqa alkhusaaci oo socda oo koox reer khusaaca ay la socdaan baa nebiga u yimi salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasaa wuxuu yidhi maxamedow nimankii la dhihi jiray kacab ibnu lu'ay iyo caamir ibnu lu'ay waa quraysh waxaan ka imid buu yidhi ayaga oo biyaha xudaybiye tiradooda wax la eg meeshan ku soo diyaargaroobaya oo wata geelii dhalay ee haleelada ahaa oo nirgihiisii tircinaya geelu markuu dhalo oo nirguhu yaryar yihiin geelu tartiibbhashuna tartiibbay u socotaa waxay kaxaysataa ilmaheeda yarkee socodbaradka ah marka geeloodii irmaanka ah iyo haleeladii iyo nirgihii iyo waxay ka naxeen oo dhan meeshanay soo tuuraan buud dagaal bayna kuula diyaarsan yihiin yaan lagu dagin wayna kula dagaalamayaan baydkana kuuma ay ogola arrintaa anaa soo taabtay maxamed u isjir buud markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam inaa lam naji liqitaali axad annagu horta cidna inaan la dagaalano umaanaa imaanin walaakinaa jinaa muctamiriin laakiin waxaanu u nimid inaan cumraysanno wa ina qurayshan qad nahakatum alxarbu buur qurayshna waxaa baabi'iyey oo oo wax kayrkeed ka reebay waa dagaal waa reerku ka dhashay dagaal baa intaa ka soo reeboo laangaab ka dhigay oo iyaga dhanba daciifiyey wa adarat bihim wayna dhibtay say u dagaalamayeen bay baabi'een fain shaauu maadathum hadday rabaan heshiis baan la geli buuri hadday rabaan oy diyaar u yihiin inaan la heshiiyo bedelkii aan inta soo hadhay baabi'in lahaa oon cagta marin lahaa diyaar waxaan u ahay inaan la heshiiyo saasuu nebigu uri salawatu rabbi waslamu calayh wayukhalluu baynii wa bayna annaas ayaguna inay heshiis ila galaan aniya dadkana isu kaana daayaan qadaa'ishaa kale iyo caalamkaa kale isukaana daayaan farahana iga qaadaan iyagii anigana aan heshiis galno baan diyaar u ahay bu ah, iyaguna aday sidaa yeelaan buu nabig uri sal lay waslam oy arrintaa iyadaa iga ogolaadaan wuxuu yidhi markaasi way nasanayaan wayna tarmayaan wayna noolaanayaan hadday diidaan dagaal mooye wax kale hadday diidaan fawaladii nafsii biyadihi la uqaatilannahum calaa amri hada xal kale hadday diidaan oy nabad diidaan oy heshiis diidaan annagu iyagaa u turhayaa intoodan yartee soo hadhay inay baaba'aan baan diiddana laakiin haddii dagaal laga kari waayo ilaahay baan ku dhaartay inaan la dagaalami waro oan kula dagaalami arrinkan aan wato korkiisa oo ah inay tawxiidka iyo diin qaataan gaalnimadana ka baxaan xataa tanfarida saalifatii aw yunqidanna allaahu amrahu ilaa luquntayda iyo jidhkaygu kala go'aan ama ilaahay arrinkiisa uu badbaadiyo ah, ilaa taydii ay noqoto oo qoorta layga jaro oo luquntayda iyo jidhkaygu iswaayaan ama ilaahay arrinkiisu uu hormaroo socdo waa la dagaalami buuri waa goorma waa habaan ka waayo nabad oon ka waayo heshiis oon ka waayo war aniya carab isu kaa daaya idinkuna nabad qaata hadday iga diidaan dee iyaga u taallaa waay markaas budayl wuxuu yidhi warkaagaa waan gaadhsiin buu yidhi budayl odaygaa reer khusaaca wuxuu u kala dabqaadaya fariinta u kala gudbinaya marka nebiga iyo quraysh wuu laabtay wuxuu ihi warkaagaa waan gaadhsiin wuu u tegey quraysh buu u tegey markaasuu wuxuu yidhi innii ji'tukum min cindi hada arajul warnimayo ninkanaan ka socdaa ninkan meeshan soo degay ee daqaanaan ee idinka dhashay intaasoo dagaal idin dhex maray eed garanaysaan ninkii baan ka socday dhegaysta waqad samictuhu yaquulu qawlan waxaanan maqlay buu yidhi hadda markaan u tegay isagoo hadal leh fain shi'tum caradtuhu calaykum haddaad rabtaanna hadalkii aan ka maqlay waan idinku dul akhrinoo waan idiin bandhigi ma idiin sheegaa waay diyaar ma u tihiin inaan farriintiisii idiin sheego faqaala sufahaa'uhum qabiil walba dadna wax ma garabay leeyihin dad wax magaradahoo iyagu caatifo iyo xamaas iyo ee muxuu aha waxa la kala tuuro iyo aan miisaan badan iyo xikmad aan ku salaysnayn oo inta badan dhallinyaro u badan oo iyagu uun booda laakiin arrinta aan ka fiirsanin sufahadii caqliga yarayda iyaga ka dhashay quraysh baa soo booday markaasaa waxay yidhahdeen laa xaajata lana an tuxadianaa bihi wax dan a kama lihin wax dan a kama lihin xaajana kama lihin inaad nooga warranto nala dhaaf bay ku dheh annagaa ku dirsanay annagaa warkiisa ku dirsanay hanoo sheegi taasuu ku yidhaha raggii ahlu ra'yiga ah wa qaala dura'yi minhum raggii waxgaradka ahaa odayaasha ahaa arrinta cawaaqibteediiyo waxay noqon doonto miisaami karay ee quraysh ka dhashay baa yidhi maya urkaadiya urkaadi dhallinyaraha degdegina urkaadiya taladiinni maa tiinni maa dhallinyaro dagaalan in la yidhaahdo mooye ra'yi meel u baahan oday bay u baahantay soo ma waayo arag bay u baahantay nin nolosha tijaabiyey bay u baahantah markaasu wuxuu yidhi war u kaadiya dha u kaadiya waxay yidhahdeen haati maa samictahu war waanu kaa dhegaysane bal waxaad ka maqasheen noo sheeg bay dheh maxaad maqashay muxuu sheegaya markaasuu wuxuu uhi waxaan maqlay isagoo sidaa iyo sidaa leh qurayshi hadday nabad rabtona heshiis baan la gelin hadday idayn weydana waan iska celin aniyo dadkaa kale hadday isu kaana daysana way nabadgeli warkanaan ninkii ka wadaa ee bal xaalkiinu see waay maxaa idinla quman warkii markuu u sheegay nin la yidhahdo curwat bnu mascuudin athaqafi oo reer quraysheed oo odayaashii ka mida ayaa wuxuu yidhi ina haada qad carada calaykum khubطaةa rushdin war ninkan ninkani wuxuu soo bandhigay qorshe wanaagsan qorshe caqliyeed qorshe wanaagsan oo lagu kala badbaadi oo dani inoogu jirtu soo jeediyey ee aynu aqbalno mooye waa aynu yeelno tala mar bay kula simanta maanta ina dhaafi waxaa isagu u watana qurayshiya oo raggeedii baa ku jira innaguna quraysh na yaynaa isku baabi'ina talada aan qaadanna buuri waxaadna yeeshayna wadacuunii aatihi buuri ii daaya anaa u tegaye ii fasaxa oo aniga idira maxamed aan soo qaabile ah bal aan la soo sheekaystay arrimaha laga sheegayo bal aan ka soo salgaada idira buuri waxaa la yidhi itihi baa la yidhi kactag baa la yidhi raac u tago bal warka ken waxa la sheegayana ka soo salgaab waa u yimid curwat bnu mascuudin aaqafi baa nebiga u yidhi waa oday reer quraysheedoo xudaybihi ugu yimid markaasuu wuxuu bilaabay inuu nebiga la hadlo salawatu rabbi waslamu calayh markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi hadalkii budayl uu ku yidhi mid la miduu ku yidhi qurayshay ma nabad mayla gelaysaan oo sidaa ma ku badbaadaysaan aniya dadka ma isu kay waxa idinka soo hadhay wax yar weeye mise intaa yarta idinka soo hadhay baad doonaysaan inaan fuuqsado haddaad yeeli weydaan waa aniya idinka waa aniya idinka si adag buu lahadlay hadalkii uu ku yidhi budday laftiisiibuu ku yidhi odayga reer qurasheed markaasu wuxuu yidhi ay muxamed war muxamedow ara'ayta low ista'salta qawmaka hal samicta biaxadi min alcarabi ijtaaxa ahlahu qablaka buu muxamedow ka warran buu yidhi haddaad reerkaaga maanta kulli cidhib tirtoodan mid ka reebin oor maanta intaad maka dagaal ku qaato intaa quraysh ka soo hadhay aad ewer ka dhigto weligaa ma maqashay buuri hortaa nin reerkiisa dhameeyey ma maqashay buuri weligaa taariikhda miyaad maqashay buu nin reer uu ka dhashay intuu dib ugu noqdo ewer ka dhigo baabiiya ma maqashay buuri hortaa a wa in takun ilukhraa buuri hadday noqon weydo inaad ka adkaato qurayshood baabi'isana oy ta kala noqoto oo lagaa xoog batana way macnaha fawallaah innii la araa wujuuhan wa araa awshaaban min annaasi khaliiqan an yafiruu wayadacuuka buuri hadday ta kala noqoto lagaa ilheloo lagaa adkaadoon kaa xoog badanana aniga waxaa ii muuqda buuhi maxamedow raggan dhinacyahaaga ka muuqdeed isku hallaynayso iyo waxaan kulubkaankaeed meelaha ka soo ururisay rag berri aan ku difaaci dooninoo garabkaaga bannayn doonooo kaa carari doonaba warniyo rag ma wadatide dagaal ha gelin buu ku yidhi ah, waxaan kulubkaankeen midba meel ka keentay wuxuu kulubkaan ugu tilmaamhayaa carabtu waxay ku dagaalami jirtay reer ninku markuu ilmaadeeradii iyo adeeradii iyo jilibkiisa iyo reerkiisa ka garab dagaalamayo geesi waay laakiin markuu ninka ninkan ka fadhiya uusan garanaynin war ma fulay baa mise waa geesi ka xagga ka fadhiyana ma taqaanid buulay waa adiga laftaadu walbahaar iyo wadna kurkur baa ku dili sooma marka war waxaan kulubkaankayd meelaha ka kala keentay rag kaa carari doono oon berri ku dagaalami doonin weeye maxamedow laba goorada khasaaraad ku jirtaa ee dagaalkaa gelin buu ku yidhi laba goorada haddaad baabi'isa ood quraysh ka adkaatana reerkaagii baad baabi'isa shisheeye maaha haddii lagaa adkaadana rag difaaca meesha kuma wadatida wax kulukaanoo kaa carari doona wa warniyow dagaalka iska daa buu ku yidhi waxaa dhegaysanaya marka saxaabadii baa dhegaysanaysa abubakar baa soo booday marka markaasuu wuxuu ku yidhi unsus baqda laata buu ku yidhi anaxnu nafiru canhu wanadachu haa wuxuu ku yidhi sanamka aad caabudaanee ilaaha u haystaanee laata la yidhaah xubinkiisa taranka nuug oo muudsa buu ku yidhi ma annagaa ka tegay ka cararayna buu ku waa cayd badriga waa gabadha marka la gudayo haweenta qaybta yartee kore la gooyo ayaa badri la yidhaahdaa marka sanamkiina badrigiisa nuug buu ku yidhi soo cay adag ma af soomaaliga kelimadaasi kelimay ku lahdaa badriga laakiin afka kuma ballaarin karo inaad fahamteen baa muhim sooma sanamkiinni waa ilaahoodii waa ilaahiinniiyo sanamka aada caabudaane idinla weyn xubinkiisa intaad qabsato nuug buu ku yidhi curwow ma annagaad na leedahay waad ka cararaysaan oo nebi maxamed baad ka tegaysaan saasuu ku yidhi abubakr markaasu wuxuu yidhi man daa war ninkasaa u hadlaya waa kuma raggu waa is yaqaanaa waa ragooda dhashay waa war ninkaasi waa kuma waxaa la yidhi waa abubakar markaasaa wuxuu uhi wاladii nafsii biyadihi lawlaa yadun kaanat laka cindii lam ajzika bihi biha la ajabtuka buu ilaahay baan ku dhaartay hadduusan jiri lahayn abaal hore oo iyo gacan aad hore iigu lahayd oona weli kaaga abaalgudin haddayna jiri lahayn waan kuu jawaabi lahaa buu laakiin inaan kuu jawaabo waxaa ii diidan nin oday ah oo gacan igu le baad ahayd oo abaal igu leh abaalkaasoo weli aana kuu gudin u fiirso xataa gaalada ha ahaadeen waxaa jiray akhlaaq ay lahaan jireen oo aad u qiimo badan oy ka mid tahay ninka si kastood cadow u tihiin abaalka iyo gacanta uu kugu leeyahay way ilaalin jireen ballanka aad gashaan bay ilaalin jireen oo nebigu markuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh innamaa buciftu liutamima makaarima alakhlaaq waxaa la ii soo diray inaan dhammaystiro akhlaaqda wan wanaagsan bimacnaa akhlaaq wanaagsan oy haysteen baa jiray ee dhammaystir bay u baahnayd akhlaaqda wanaagsan ay lahaayeen waxaa ka mid ah abaalgudka ninkii gacan kuleh oo abaal ku leh abaalkaa way u ilaalin jireen abubakar oo gacan hore haddaynay jiri lahayn maanta waan kuu jawaabi lahaa wuuna iska watayoo nebigu hadalkii la sii waday nebiga mar kastoo uu hadal ku yidhaahdo kelimo ku yidhaahdaba curwa nebiga garhkiisuu qabanaya garhku gacantisaa u qabanaya muqiirat bnu shucba saxaabiga la yidhaaha oo nebiga marka agtiisa taagan oo waardiye ahaan ah seefna haysta ayaa nebiga ag taagan oo ilaalinaya sidoo kale wuxuu qabaa koofiyad bireedka ciidanka yacni waa nin dinays qaba hubtiisuna u diyaarsan yahay ee koofiyaddii birta ahaydee lagu dagaalami jirayna qaba oo madaxiisu ilaashee nebigu marka agtiisa taagan yahay oo gaalkanuu yaa laga baqayaa inuu dhib u geysto nebiga salawatu waa taxadar waa taxadar waay marka meeshuu taaganya mar kastoo curwa marka uu gacantiisa la laaco nebiga garhkiisa intuu gacanta seefta kaga dhufto seefta dabadooda intuu gacanta kaga dhufto wuxuu leeyahay yacni ahir yaddaka can lixyati rasuuli sal lay slam har nebiga garhkiisa gacanta ka fogee taasuu leeyahay ah, ka durki nebiga gacantaada ka durk haqaatoono garhkiisa curwa ah, markaasuu la yaabay war ninkan gacantaada seefta ku dhufanaya waa kuma war kanna kumuu ahaa buu saa intuu u fiiri ah markaasaa waxaa la yidhi waa mugiirat bnu shucba waa isku reer waa odayaashiisii w curwa odayaashiisii waxaan u jeedaa odaygan curwat eh, bnu mascuud baa odayaashii mugiira isku reer wa saasuu u fiiri markaasuu yidhi ay hudar awalastu ascaa fii qadratika buuri kii ballanfurka badnaayo ee nacaska ahaayo ilaa iyo haddaan ka shaqaynayaa ballanfuriyadaad samaysay aduguna waxaasaad igu samaynaysaa miya Ah, ilaa iyo hadda waxaan ku mashquulsanahay khaladaadkii aad gashay ee aad qabaaishiiyo dadka ka gashay inaan ka xaaltabo oon ka xaal bixiyo oon dadkii raalli geliyo tii baan anna ku mashquulsanahay adna sidanaad ii geli miya arrintaasi waxay ku timid muqiira ibnu shucba radi allahu tacala canhu ardaa intuusan soo islaamin oo gaalka ahaa ayaa wuxuu sameeyey dad bay israaceen oy jid wada mareen waa gaalaa la wadaya markaasuu dadkii intuu laayay buu xoolihiina ka qaatay intuu soo tegey oo xoolihii soo kaxaystay ayuu marka soo islaamay oo nebiga madiine ugu yimid isagoo dhiigna soo daadiyey xoolaba soo dhacay markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alay waslam ama alslaam faaqbal wa ama almaal falastu minhu fii shay bu islaamnimadaada curwa waan aqbali laakiin xoolahan aad soo dhacdan soo qaadatay anigu kuma jira buui u fiirsada bimacnaa waxa weeyaan gaal buu ahaa intuu gaalka aha buu xoolo dhacay xoolihii buu la soo tegey diinta islaamku soo galay nebiguu u yimid islaamnimadaada waan kaa yeeli buui laakiin xoolahan aad soo dhacday maya kuma jira aniga ninkan odayga curwat bn mascuud dadkaa uu laayey muqiira iyo xoolaha uu soo dhacay yuu marka xaalkeedii iyo raaligelinteedii iyo odayaynteedii buu ku jiraa markaasuu yidhi waryaa aniguna waxaad samaysay baan ka xaaltamaya adiguna gacantaydaadba maanta seef ku dhufan soo maa ballanfuryaale buu ku yidhi ballanfuryaale saasuu ku yidhi curwa intaasi markay dhacday waa nin siyaasi ah waana nin oday ah intaa wuxuu bilicsanayaa oo isha ku hayaa nebiga ah, ragga la socda saxaabadiisa ah ciidankan meesha jooga intaa uu meesha fadhiya nebiga wadahadalku u socdo ishuu marinayaa bal raggan iyo say yihiin iyo say u nadaamsan yihiin iyo say u dagaalami karaan iyo say wax isaga celin karaan iyo xooggooda iyo tabardarradooda iyo sir caskariya buu ninkani meesha ka qaadi rabaa intaa ishiisu ragganay la jirtaa saa buu u fiiriyey ishiisu waxay la yaabto iyay qabatay wuxuu la yaabo oo la amakaago bay ishiisu ku dhacday wuxuu arkay nebigu hadduuba xaakoodo oo ay xaako uu tufo dhulka gaari mayso gacantaa loo hoorsanaya ah, hadduuba xaaka soo tufo intayna dhulka gaadhin baa loo kala tartamayaa nin baa gacanta ku dhubsanaya o la cararaya xaakadiisii baaba laisku laynaya markaasuu markuu gacantiisa ay soo gasho iyo wuxuu marmarinayaa jirhkiisa iyo wejiga iyo waaba ku subkanahayaaba amar hadduu siiyana ibtadaruuhu ibtadaruu amra hadduu amar siiyana amarkaa ninkii fulin lahaa u kala tartamayaan yaa amarkaa fulin anaa fulin ana fulin anaa ana waaba kama ninkii fulin lahaa ku tartamayaan hadduu weysaystana oo nebigu weysaystana kaaduu yaqtatiluuna calaa waduu'ihi waxay sigayaan inay isku laayaan dhiyihii uu ku weysaystay ninkii qaadan lahaa ee isku shubi lahaa ee cabbi lahaa barakaysan lahaa dhiyihiis uu ka tegayna waa laisku laynaya ee uu ku weysaystay intaa wuu fiirinaya ninkii la ihahdo odaygii meesha fadhiyey waxaasoo dhan buu arkahaya hadduu hadlana oo nebigu hadlana khafaduu aswaatahum cindahu hadduu hadlana shib hal nin oo iyaga ka midoo hadlaya ma jiro intuu nebigu hadlayo waa aamusan yihiin way dhag raaracinayaan madaxaa foorara shimbir baad moodaa inay madaxa ka saaranta isma dhaqaajinayaan waxay dhegaysanayaan hadalkiisa ishana kumaba fiiqi karaan oo isha kama buuxsan karaan fiiradiisa weynayn ay weynaynayaan darteed ruuxa markaad aad u qadarinayso ood aad u jeceshahay ishaadu xataa si fiican uma fiirin karto isha kama buuxsan karti ishaadu markay ku dhacdaba way laambi ah, weynaynta iyo qadarinta ay nebiga u hayaan xataa si fiican uma fiirin karaan ayib waxaasoo dhan baa usoo baxay odaygii cunwo ahaa warkaasuu uruuriyey xaaladdaasuu arkay arrin baa usoo baxday waa laabtay marka wuxuu ku laabtay quraysh ilaa waa laga war sugahayay markaasu wuxuu uhi ay qawmi tolkayow tolkayow dabeerkaan ka dhashay warkaanayda wallaahi laqad wafadtu cala almuluuk cala kisra waqaysara wاlnajaashiy wallahi ma ra'aytu melikan yucadimuhu asxaabuhu maa yucadimu asxaabu muxamadin muxamada ilaahay baan ku dhaartay waxaan wafdi ugu tegay buuhi anoo wafdi ah boqorrada adduunka ka jiroo dhan wafdi baan ugu tegey buuhi kisra baan qaadilay buuhi waa boqorkii eh, furus dowladdii weynayda furus waxaan qaabilay buu idhi qaysar waa boqorkii imbaratoriyadii sidoo kaleeto ruum waa labadii imbaratoriyada ugu weynaa marka labadoodaba madaxdoodiiyo boqorradooda waan qaabilay buu najaashi oo boqorkii xabasho ana waan qaabilo waan u tegay buu boqorro fara badanna waan soo arkay buu ilaahay baan ku dhaartay inaanaan arag buudhi sida ay muxamed saxaabadiisu u weynaynayeen boqor sidaa dadkiisu ay u weyneeyaan maba arkin buuhi xaalad cajiibaan soo arkay markaasuu uga warramay wuxuu soo arkay war ninka xaakadiisu dhulka dhici mayso waa la ismarmarinayaa oo amar hadduu bixiyo waa loo kala tartamaya oo hadduu biyo ismariyo biyihii baa lagu dagaalamayaa oo muxuu ahay hadduu hadlo kulli way wada aamusayaan war nin caadiya ma soo arag buu ninkan ciidanku wato ilaahay baan ku dhaartay inaynaa iska celin karin wax yar ka horna muxuu lahaa awbaash aad soo uruurisay oo kaa carari doono wayaanbu soo ma laakiin muxuu qaatay darsi camaliyuu qaatay in la qanciyo la yidhahdo war ka carari mayne waanwaanu iska keencayno meel hiblaannu idinka adkaanayoo meel hiblaannu idinku jebinoo raggii baanu nahayoo taa waxaa ka muhiimsan waxaa la tusay darsi camali ah oo indhihiisa uu ku qaatay oo ku tusaya raggani inay rag yihiin meeshii buu qanaaco ah qaatay raggan inayna iska celin karin reerkiisii buu tala ula tago wuxuu yidhi war ninkan raggu wato rag caadiya ma ahee rag sidaa uga dambeeyo saa u weynaynaya madaxooda hoggaankooda rag layska celin kara ma aha ee niman aynu qaadanno heshiis qaadanno ninkaa talada uu soo jeediyey aynu qaadanno oon heshiis la galno sidii uu soo jeediyey nin ree beni kinaana ah oo raggii odayaashii ka mid ah ayaa wuxuu bal anigan ha lii kaadiyo curwow adiga war waad keentee bal anigana hadda aan ka war hala ii sugo buhi hallay diro kactag bale markuu soo baxay oo nebigiiyo saxaabadiisii ku baxay waa lays yaqaanaa reerkuu ka dhashayna waa reer la yaqaano nebigu wuxu uhi sal alay wasalam war ninkan waa hebel ninkani waa hebel waa ninka hebel la dhihi jiray wahuwa min qowmin yucadimuuna albudna fabacauuha lahu bu nabi ur sal lay slam wuxuu ka dhashay qabiil la yaqaano oo weyneeyo oo aad u qadariya geela hadyiga ah ee loo keenay xaramka hadyiga dad aada u qadariyuu ka dhashay ee waa kan soo socdee geelii hadyiga aan u wadnay soo kaakiciya talbiyadana ku dhawaaqa labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk odagaa la qancinaya odayga maxaa lagu qancinaya yacni nooc oo yacni waxaa la siinayaa darsi camaliyo annagoo hadyigii beydka ilaahay u wadnana waa kan hadyigaad arkaysaa la hortaaganya xaram baanu u soconnaayoo cumraan u soconnaa waa nala hortaaganya intii baa qancisay odaygii markaasuu wuxuu uhi walle dadkani dadkii la hor istaagi jiray ma aha buuri mar dadka geelan wada ee hadyigan xaramka u wada ee beydka ilaahay saa u weynaynaya ee iyaguna talbiyaysanaya labayka allaahuma labayka ku haya ma dadkaasaa la celiyaa alalahi kuwan kuwii la celin lahaa maaha asagoo qancay buu isaguna meeshii ka noqon maxaa lagu qanciyey geelii baa la kaakiciyey kuruskaa dilaasan calaamadii baa ka laalaada geeli hadyiga war geelan geel la hor istaagi lahaa ma aha meeshaa waxaa laga qaaday xaaladaha qaarkood duruusahan u tegi doonna bay ka mid tahay xaaladaha qaarkood oo doonayso muhimmad mucayanood rabto inaad gaalka u isticmaasho qancintiisa inaad hawshaa ku qanciso haddaad u baahato waxyaalo fara badan baa kuu furan inaad samayso oo geelaa la kaakiciyey iyo talbiyada la qaaday iyo odaygana la rabaa in lagu qanciyo markaasu wuxuu idhi subxaana allah maa yanbaqii lihaa'ulaa'i an yusaduu can ilbeyt ma haboono buu ihi kuwan in laga celiyo ilahay baydkiisa waa laabtay marka markaasuu wuxuu odaya wuxuu ku laabtay qoraysh odayaasheedu wuxuu ku yidhi war geelii hadiga ahaa oo cayilan ayaan soo arkay buu oo weliba la soo calaamadeeyey oo xaramka u socda ilaahay baan ku dhaartay dadkan soo arkay dad la celiya ma ah war nima aynu ogolaano dadkana cumraysteene baydka ilaah loo fasaxo mikras ibnu xafsi nin la yidhaahdo isagana oday abaa wuxuu bal anigana hala diro waa ninkii saddexaad soo maha bal ana aan ka war doono waa soo tegi ninkaas markuu soo baxay oo nebiga iyo saxaabadiisa ku soo baxay ayaa nebigu wuxu sal lla alay slam hada mikras ibnu xafsin wa huwa rajulu faajir ninkaasi waa mikris ibnu xabsi ninka la dhihi jira waana nin aad u xun waay faajir waay yacni gaaladaa kale xun moogta waa nin khayr daroona ciyaal suuq oo dhib badan waay khayr lagama sugo ninkii nooca ahaa wa asagoo marka la hadlaya oo isagii nebigu wada fadhiyaanoo la wada hadlayo ayaa waxaa soo baxay haddana oday kaleetoo la dhihi jiray suhayl ibnu camrin oo socda odayaashii reer qoraysheedoo socda baa ka daba yimid oo soo baxay markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay wasalam qad suhila lakum min amrikum arrinkiinnii waa fududaaday buu uhi saxaabada ku yidhi mar hadduu yahay ninkan suhayl uu yahay allalaha arrinkeennii ilaahay faraj buu u fura waa fududaaday buui meeshaasi waa meesha la yidhaahdo tafaa'ul baa la dhahaayo nebigu salawaatu rabbi wasalamu caleyh magacyada iyo muuqaallada wuxuu ka saadaashaan jiray saadaal wanaagsan tashaacumkuna waa saadaasha xun tiyarada saadaasha xun iyo inaad makhluuqa ilaahay waxun ka saadaashato ood waxun ka filato taa waa la diida laakiin inaad wax wanaagsan ka saadaashato xaggee buu ka saadaashaday ninkan magaciisa waxaa la yidhahdaa suhayl suhaylna waa sahal oo la tashiiriyey sahalna kelimada carabiga waa waxa way macnaa fududayn waay fududayn maadaama magaciisuba suhayl yahay elala arrinkeenna waa fududaaday buu nebigu uhi salawatu rabbi waslamu calayh fudud markaasuu saxaabada u sheegay nebigu salawatu rabbi waslamu calayh suhayl markuu meesha yimid oo nebiga la soo istaagay wuxuu yidhi haati uktub baynana wa baynakum kitaab adiga annaga heshiis baan gelaynaa qoraal baanan kala qoranaynaa qodobo iyo bunuudna waan kala saxiixanaynaa marka keen waraaqdii aan wax ku kala qoran lahayn alla keeno ayb wuxuu u yeedhay nebigu sal lay slam marka ninkii qoraagaha ee wax qori lahaa waa cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu arda ilaa nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxna ma qori jirin waxna ma akhrin jirin ilaahay tabaaraka wa tacaala waxay ahayd e, mucjiso uu siiyey asagoon waxna qorin waxna akhriyin haddana qur-aankaa in la siiyey marka wax alla wuxuu raba inuu qoroo dhan rag baa u qori jiray karaaniyaal ahoo wax kasta qoro waxyiga qora waxyigu markuu soo dawaa loo qori jiray waraaqaha uu boqorrada u dirayo isagu wuu yeedhinaya laakiin rag baa qoraya raggii qoraag nin qoraa buu yeedho marka cali buu u markaasuu yidhi caliyo waxaad qortaa uktub bismi illaahi araxmaani araxiim heshiiskii baa la qoraya caliyo waxaad qortaa bismi illaahi araxmaani araxiim waraaqdii ugu horraysa waa ilan magaca ilahay wax lagu bilaabaa soo ma bismi illaahi araxmaani raxiim qor buu suhayl baa soo booday waa odaygii dhanka quraysh matalaya heshiiske markaasaa wuxuu idhi ama araxmaan fawallahi maa nadri maa huwa ah, raxmaankan aad sheegaysa maxamedow ma naqaana buuhi annaga wuxuu yahay laakiin uktub waxaad soqortaa bismika allaahumma kamaa kunta taktub buuhi annagu alraxmaan iyo alraxiim adigu maa warkaa kaa maqallaaye laakiin waxaan fahansannahay oo ahee intaad kaa meesha ka tirto waxaad qortaa bismika allaahumma saad hadda ka horba u qori jirtay taasaan isla naqaanahay leanna quraysh ilaahay magaciisa iyo sifadiisa arraxmaan way diidi jireen soo ma waidaa qiila lahum isjuduu lilraxmaan qaluu wama araxmaan anasjudu lima ta'muruna wazaadahum nufuura marka wuxuu yidhi raxmaan annagu garan bismika allaahumma baan annaga wax ku bilaabanaayo oon garanaynaayo taas qor buu ku yidhi markaasay muslimiintii waxay dhaheen saxaabadii meesha joogtay goobjoog ah wallaahi laa naktubuha ila bismi illaahi araxmaan araxiim odaygani ma isagaa noo yeedhina heshiiska labada dhinacba inay yani wax isla gartaan ma isagaa warkiisa yeelayna wallaahi inaanaan qoraynin bismi illahi raxmaan raxiim waxaan ahayn ama ha ogolaada ama ha diida laakiin bismi اllaahi الraxmaan الraxiim lama tirayo lamana bedelayo yay yihiin waa saxaabadii ridwaan اllahi calayh nebigaan salawaatu rabbi wasalam calayh wuxuu yidhi uktub bismika allaahuma caliyow intaad tirto bismika allaahuma qor buu yidhi say rabaan u qor taa waa laga gudbay soo ma qodobkaa waa loo tanaasulay bismika allaahuma baa loogu qoray alraxmaan الraxiimna waa laga tiray markaasaa wuxuu uhi uktub haada maa qaadaa calayhi muxamadun rasuulu اllah waxaad qortaa kani waa wixii uu kula heshiiyey muxamed rasuulka ilaahay ahaa wixii uu suhayl kula heshiiyey waay saa u qarbo heshiisa muxamed oo rasuul ilaahay ah wixii uu suhayl kula heshiiyey weeye suhayl baa soo booday haddana markaasaa wuxuu uhi فوالله low kunaa naclamu أnaka rasuul الlah maa sadadnaaka can اlbayt ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله ilaahay baan ku dhaaranay haddaan ognahay buuhi inaad rasuul ilaahay tahay on qirsannahon ogol lahay maba aanaan baydka kuu diidnan buuhi maba aan mana aanaan kulaba dagaalaneenba ee rasuulnimadaada annagu ma ogoline rasuulullaahi intaad meesha ka tirto waxaad loo qortaa muxamed ibnu cabdillaah odaygii cabdulaahi ahaa inuu ku dhalay baanu annagu qirsanna oon isla ogolahay taa noo qorbu inaa cabdilaahi inaad tahay qoro ama rasuul ilaahay baana ha noo hoosgelinin buui annaga ha noo hoosgelinin heshiisyada marka la qorayo waa khatar soo ma odaygani waa foojiganya waa is ilaalinahayaa kelimadaasuu ka dagaalsanyay arraxmaan araxiim diid rasuulullahina diid ka tir buu meesha muslimiintii waxay dheen la tiri maayo lama tirayo maxaa yeelay rasuul baa tahay rasuul inaad tahayna waa xaq sidaas daraaddeed lama tirayo suhayl war masaa ku ogolow ama adinka kalkac iska tag nebigu wuxuu ihi salawatu rabbi wasalam aleh war maya maya caliyow tir buui rasuulullaahi meesha ka tag oo waxaad ku beddeshaa ibni cabdillaahi ku beddela cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu arda wuxuu yidhi rasuul ilaahi gacan aan leeyahay rasuulullaahi ma tiri karta buui rasuulullaahi gacan aan leeyahay inaan ku tiro maya buu markaasuu rasuulku wuxu uhi sal lay slam aniga itus buui aniga itus rasuulullaahidii muxamed iyo rasuululahi soo laba gelima isdaba yaalla maa labadooda teebaa rasuulullaahi afarta iigu fog anaa tiri anaa tiri ilan ma kala garanaya nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh ilaan ma qoro mana akhriyo fartana ma garanayo markaasuu yidhi aniga ii sheeg teebaa rasuulullaahi anaa gacantayda ku tiri markaasuu cali wuxuu yidhi middan waay wuu tiray nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh markaasuu in beddelkeeda waxaad ku qortaa muxamed ibna cabdillaah sidii baa la qoray odaygii warkiisaa laga yahay qodobkaana waa loo tanaasulay qodobka saddexaad wuxuu yidhi nebigu sal lla alay wasalam calaa an takhalluu baynana wa bayna albayt fanatuufa bihi waxaan ku heshiinaynaa in aad annaga iyo beytka ilaahay dhexdannada ka baxdaan ood isu kaana bannaysaan oo nu soo dawaafno intaan dawaafnona aan idinka noqonno su-hayl markaasaa wuxuu yihi wallah laa tataxadau alcarabu annaa ukhidnaa daqta ilaahay baan ku dhaartee inayna carabi ku sheekaysanaynin in bareeshar iyo culaysna lagu qabtay oo dawaafkii kacbada xoogna lagaga qaatay oo inta nala dul yimid nala cabsiiyey cabsi inaan ku bixinnay iyo bareeshar iyo hanjabaad carabi ku sheekaysan maysa ah, yani waxaa soo baxaysa wey haddaan maanta idiin ogolno socodkiina inaad soo dawaaftaan sheekada laysgaadhsiini waxa weeye quraysh waa laga adkaaday oo wiilkii madiine joogay ee ka dhashay iyagaa ka adkaaday oo kacbadii xoog baa lagaga qaatay warkaasi bixi maayo kaana yeeli mayno kaana yeeli mayno oo maxaa xalaa ah marka a maxaa xal ah wuxuu yidhi walaakin dalika min alcaami almuqbil laakiin taa waxaan oggolaanaynaa buu uhi inaad sanadka soo socdee kan ku xiga soo cumraysataan waxoogaa waxaa la yidhaahdaa xifdu maai lwajhi siyaadadooda yaro ilaashanayaano magac ilaalis baa markaa ku jira waad noqon oo madiinada iyo meeshaad ka timid baad ku noqon laakiin sanadka dambe iyadooy u muuqato inaan annagu ku ogolaanno aadan qasab nagaga qaadanin sanadka dambe imo oo sanadka toddobaad ah imo oo markaa adiga raggaagu soo cumraysta weliba shuruud baad ku imaanaysaa hub kale ma soo qaadan kartaan seefo unbaad magaalada la soo geli kartaan seefuhuna waa inay galkooda ku jiraan galka kama siibi kartaan mar alla markaad dhammaysataan dawaafka iyo kacbada iyo cumradana toos waa inaad u gadoontaan sanadkaa dabbaan idiin ogolla ah. nebigu wuxuu uhi sal lay slam bal iyadana qora bal saa ha loo qoro sanad dambe sanadka waa iska noqonaynaa middii saddexaadee looga tanaasulo soo ma suhayl baa marka shardi gashado oo wuxuu yidhi calى an laa yaأtiyaka mina rajulu wain kaana calى diinika ilaa radadtahu ilayna bu shardi kalena meesha ku qabyo qodob kale ku dar oo muxuu yahy cid kasta oo annaga naga mid ah oo diintaada soo gasha oo ku soo aada inaad noo soo celinayso muslimiintii soo islaamaysay yaa la rabaa ee soo hijroonaysay in iridda laga xidho nin kastoo naga soo islaamo oo adiga ku soo aada inaad noo soo celinaysood noo soo gacangelin doonto ku dar shardigaas markaasaa arrintu kululaatay saxaabadii meesha jooga waxay dhahdeen subxaan allah kayfa yuraddu ila almushrikiina waqad jaءa musliman ah, see gaalo loogu celin isagoo yimid isagoo muslima nin muslimoo soo islaamay oo gaalo ka soo fakaday oo noo yimid oo daarul hijra yimid gaaladii dib ha loogu gacangeliyo oo ha loo dhiibo say ku dhici kartaa muslimiintii arrintii waa ku adkaatay intii qodoboon la marayba qodobkana ugu adag soo saas ma cumro waanu noqon waxa kale tir tanna tir laakiin ruux soo islaamay noo soo gacangeli saxaabadii waa liqi waayeen waa adkaatay ayagoo saa ku suganoo warkiiba la wadaba oon heshiiskiiba qodobkaa laysla qaadanin ayaa waxaaba soo istaagayba nin la yidhahda abujandal ibnu suhayl ibnu camrin oo odaygan heshiiska quraysh u gelaya wiil uu dhalay abujandal la yidhaah oo yarsufu fii quyuudihi waa xidhxidhanya waa seetaysanya waa dabranya laakiin wuu siriqsanayaa siriqsiga sooma taqaana yaani geela marka la dabro ama xoolaha la dabro isagoo dabran buu iyo wuxuu u soconayaa labada lugood buu isku dhawaynaya tartiib buu u soconaya isagoo maka korkeeda meel intuu dhuumasho kaga soo baxay haddana marna gurguuranahaya marna siriqsanahaya oo xidhxidhan oo ka tiinaydaysan iyo muslimiintii isku soo dhex tuuray aabbihiina waa ninkii heshiiska qoraya aabbihiina waa ninkii heshiiska waa imtixaan kale wa markaasaa wuxuu yidhi yaa muxamed odaygii baa dhahaya haada awalu ma maa uqaadiika calayhi an taruddahu ilaya bu cidda ugu horayseen heshiiska kugula gelaya inaad ii soo celinayso kanaa ka mida buui wiilkaygan hadda yimid heshiiska waa inuu isaga ku fulo waana inaad iisoo gacangelisood ii celisa buui markaasaa wuxu uhi nebigu sal lla alay inaa lam naqdi lkitaaba bacdu warniyo hadee qoraalkii weliba maynan dhammaynina heshiis goormuu goormuu dhaqan galaa ya heshiis goormuu dhaqan galaa ya soo markii la saxiixa kadib maaha qoraalkiina lama dhammaynin lamana saxiixin wuxuu yidhi waa inuu dhaqan galo markaasuu nebigu yidhi warda weli qoraalkii maba aanaan dhammaynine ha dhaqan galoo wiilkan ha lagu bilaabo haddi see wax kaa yiniyo odan wax garanayaa tahay heshiisyana garan jiray see wax kaa yi mayb mayb wuxuu yidhi fawallah idan laa usaalixuka calaa shayin abadan bu haddaabadan wiilkan celinaynin wax aan heshiis kuguna galaya maba jirin wixii horeo dhan waa bulcan baa curur hal bacaad lagu lisan weeye waxaan ku soo heshiin o dhan waa ka kac haddaadan kan iga ogolaanin bu waaban iska tegayaa bu cajiib markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam wuxuu ka codsaday yacni ajizhu lii buuri wariya waxaan kaa codsanaya kan iidaa buuri wixii kale ee soo islaamay waaban kuu soo celina laakiin waxaan kaa codsanayaa kan duruuf khaasa weeye welina heshiiskii maynaan saxiixine kan iidaa buuri markaasaa wuxuu uhi maya maa ana bimujiizihi laka bui walla inaanay kuu ogolaanaynin markaasuu yidhi balaa fafcal warnima maya yeel waa laisgu celcelinaya war maya iga yeel buu niyo oo ninkan iida markaasuu yidhi maa ana bifaacil ma yeelayo bui kaama yeelayo icel wiilka odaygii mikris ahaayee khayrka darnaa baa meesha jooga markaasuu wuxuu yidhi bal qad ajaznaahu waraan isaga dayna bui haddiiba heshiiskiiba wiilkan ku xidhaya wiilkan aan u dayno maya bui suhayl baa dhahay maya ma soconayso nebigu wuxuu go'aankii qaato heshiiskii galay in ruux kasta oo muslim ah oo muddadaas soo islaama oo qoraysh ka yimaada dib loogu gacangeliyo suhayl wiilkiisanna abujandalla lagu bilaabo oo dib loo celiyo waa ogolaaday nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh abujandal marka in la celiyaa la bilaabay oo inta la qabto xoog lagu celiyo markaasaa wuxuu leeya yaa macshara almuslimiin uraddu ila almushrikiin waqad ji'tu musliman waa iska hadal wacda ah, muslimiin war walaalayaalow war magaaladii baa laygu celin anigoo muslimaan idiin imid ah, waa hadal wacnay alaa tarawna maa laqiitu war dhibka i qabsaday soo ma aragtaan wa kaana qad cudiba fi اllahi cadaaban shadiida wuxuu ka mid ahaa raggii maka aad loogu ciqaabay shirkiisa marka ciqaab badan baa ka muuqata garaacis iyo dil iyo rafaad baa ka muuqata markaasuu war dhibka i haysta sooma aragtaan war dhibaatada laii geystay sooma aragtaan war meesha laygu sii wado war waan idiin imid war wax ila qabta buu hadda meeshaasi meel lays hayn kara maaha soo ma rag bay baashu la booday markiiba a rag baa xamaasadu la booday oo xanaaqay oo ishayn waaye cumar baa ka mid ah wuxuu yidhi wallah maa shakaktu mundu aslamtu ilaa yowma idin buuri ilaahay baan ku dhaartee intaan soo islaamay ma shakiin buuhi maalintaa ka hor buui weligay qalbigayga shaki ma gelin buuhi maalintaa ka hor markaasaa waxaan idhi buuri nebigaan u buuri sal alay slam markaasaa waxaan ihi ya rasuula allah alasta nabiy allahi xaqan soo nebigii ilaahay xaqa ma tihid markaasuu nebigu yidhi haah waan ahay markaasaa waxaan idhi buuri anasnaa cala alxaqi wacaduwuna cala albaatil soo xaq kuma sugnin cadowga annaguna baatil soo kuma sugna markaasaa nebigu wuxuu idhi haa markaasaa waxaan idhi buu idhi calaa maa nucti daniyata fii diinina idan maxaan dulliga u qaadanaynaa hadday arrintu saastay maxaan dulliga u qaadanaynaa heshiis dulli ah maxaan u gelaynaa xaq baan ku suganna haddii nala dila jannaan gelayna haddaan laynana naar bay gelayaan haddaan adkaannana waan adkaannay laba gooraba lib baan ku fadhinaa maxaan heshiiskan dulligaa u qaadanaynaa buu oo waxaan u gelaynaa buu leeyahy oo diintanada dullinimo u qaadanayna saasaan ku idhigi wanarjica walamaa yaxkum allahu baynana wa bayna acdaa'ina maxaan u noqonaynaa oon madiine ugu noqonaynaa ayadoon ilaahayna kala saarin annagiyo ree maka maana fasaxdii raggaana iska celinay waan ka adagna oo waan ka badanna oo annagoo intan ka yar baanu ka adkaanay maanta inay noo yeedhiyaan qodobo adag oo heshiis noocaas ah oo sidaa u qaadano dulinimada maxaan u qaadanayna miyaanaan dad xaq ahayn miyaana nebi ilaah oo xaqa ahayn maxaan saa u yeelayna cumar waa ka martay markaasaa nebigu wuxuu ku yuri sal la alay wasalam jawaab baaban baa la siiyey innii rasuulu ullah wa huwa naasirii walastu acsiihi buu ku yidhi cumarow rasuul ilahi baa le horta nin la soo dirsaday baa alla isoo dirsaday isagaana ii hiilin doona oo ii hiiliyey iina hiilin doona mana caasinaya rabbigay tabaaraka wa tacaala meeshaa maxaa ka muuqda amarkan waa amar rabbi wato amar rabbi watona ku amar diidi maayo asagaana ii hiilin aniguna rabbigay baan ka amar qaadanayaa cumarow ma amar ilahi baa meel laga mari ma jirto adigu u hayso inay dullita inay qodobadu adag yihiin inay qallafsan yihiin inay xaqdarro yihiin laakiin nebigu waa amran yahay qaadaa la leeyahay soo saas ma marka meel aan ka mari karo ma jira buuhi cumarow warka waa loo gaabiyey markaasuu cumar wuxuu yidhi awalasta kunta tuxadiثunaa anna sana'ti اlbayta wanatuufu bihi intaan madiine joognay een soo soconnay soomaadan loogu sheekaynaynin baydkaad tegi doontaan waad la dawaafi doontaan caawa dhawaafkaad noo sheegaysa nebigaa wuxuu usoo soo sheegay baydka waad tegi doontaan waadna dawaafi doontaan baa loo soo sheegay markaasuu wuxuu leeyahy xataa ballantaan noo qaaday aaway waa ka nala celiyaynu laabanayno annaga waxba dawaafina waxaad noo sheegtay aaway nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh jawaab gaaban baa iyadana la siiyey waa runtaa buuri warkaa waan idiin sheegay buuri ballantaana waan idiin siiyey laakiin wuxuu ku yidhi afa ahbartuka anaka ta'tiihi alcaamhu ani miyaad iga maqashoo kuu sheegay sanadkan laftiisa inaad dawaafi doonaan cumraysan doona mise keliya waxaan kugu idhin waad cumraysan doon waad dawaafi doonaa mise sanadkan aan kuu sheegay wuxuu yidhi maya sanadkan maada ii sheegay ee waad dawaafi doontaa buu soo warcad ma ah, haddii lagu yidhahdo waa taajiri doontaa ee ganacso oo ballaqaa luus waa taajiriya ganacso oo laba beri markaad suuqa tagtay aad waxba weydo oo tidhaahdo war ballantii dema wakti baa laguu qabtayba soo ma sabiran sug cumar waxaa loogu jira warhaadhe sanadkan kuma dhihina laakiin waxaan ku uhi waa dawaafi doontaa ballantiina waa sidii ballantiina waa sidii waktina adhuu kuma siinin cumar sidaasuu nebiga ku yidhi salawatu rabbi waslamu calayh fainaka aatiihi wamudawifun bihi waadna tegi doontaa baydka waadna dawaafi doontaa cumar intii kuma qancin waa soo tegey abubakar buu yimi markaasuu wuxuu ku yidhi sidii nebiga uu ku yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh abubakarow miyaynaan xaq wadanin gaaladuna miyayna baatil ku sugnayn nebigeennu miyuusan xaq ahayn haa maan gaalada iska celinno maxaan dulligan u qaadanaynaa waan ka adagnahay maan la dagaalanno haa maxaan dullinimadan u aqbalaynaa sidii oo kale abubakar ku yidhi abubakar marka waa degay wuxuu ku yidhi jawaabtii nebigu uu siiyey mid la uu siiyey wuxuu ku yidhi waa rasuul ilaahi allahna soo dirsaday allahna u hiilinaya rabbigiina ma caasinayo wuu ka amar qaadanaya ee mid baan kuu sheegi buuhi ninka la yidhaahdo cumarow fastamsik biqarzihi xataa tamuuta buui haddaad badbaado rabto badbaado haddaad rabto koorihiisa qabsa bu kooraha waxa waa yaani gaadiidka fardaha iyo geela iyo marka la fuulayo shayga korka laga saaro ee lagu fadhiisto gadaal la kaa qabto wuxuu leeyahay marka dariiqiisa iyo gadaashiisa iyo jidkiisa qabso haddaad badbaado rabto warkana jooji buu kuhi cumarow cumar ow warka jooji amarka nebiga qaado taladiisa yeel dariiqu ku maryana marka ah, fawallaahi inahu lacala alxaq xaq buu ku sugan yahay bu taa aad adigu dulliga u aragti uu xaq ugu sugan yahay saa ku qaada bu cumar bnu khataab radi allahu tacala canhu ardaa mowqifka isaga saxaabada qaarkood baa la qabay oo arrinta qaadan waayey heshiis adag oo aad u khadhaadh oo dulmi ka muuqdo oo dhiiranaan fara badan gaalkan dhiirdhiiran hadduu haddana kaa adag yahay xog aan lahayd kaa xoog badan yahay haddana aad ka xoog badanta oo maanta haddaad tilaabo ku qaaddo isaga iyo wuxuu yahay baad soo qaqaban saxaabadii waxooga arrintii waa waa waa u dhadhami waa liqi waaya waa liqi waaya mar dambe cumar khataab radi allahu canhu oo dhacdadaasi dhacday dhammaatay kadib ayuu wuxuu leeyahay maalinkaa waxaan sameeyey dib markaan ka xusuustaba acmaal aad u fara badan oon ku toobadkeenayaan samayn jiray buu leey maalinkaa khaladka aan galay iyo waxaan sameeyey saasuu macnaha adiga warka murtidiisa nebiga salawaatu rabbi wasalam caleyh iyo quraysh heshiiskii bay kala saxiixdeen qodobada heshiiskuna waa kuwa aan soo sheegin waxaa ka mid ahaa toban sano inaan la dagaalamin toban sano oo maanta ka bilaabata adi iyo annaga dhexdeenna heshiis baynu nahay xabad joojin ha laysu socdo dadku ha nabad galeen xabaddu ha istaagto toban sano heshiiskay ka mid ahaa heshiiska waxaa ka mid ahaa qabaaisha waddanka degan ee carabta ah qoladii adiga bahwadaag kula noqotona xukumkaagay qaadan intii annaga bahwadaagna la noqotona annagay leeyihiin dadkii waa qayb qaybna waxay gashay nebiga xilfigiisa iyo bahdiisa xataa qabaa'il gaala ah qabaa'ilna waxay xilfi iyo bahwadaag la noqdeen quraysh labadaa xilfi baa lagu kala biiray marka labadaa xilfi baa lagu kala biiray markii la dhameeyey qoraalkii heshiiska oo uu dhammaaday ayuu nebigu sal lay slam saxaabadiisa marka amar siiyey wuxuu ku yidhi quumuu fanxaruu istaaga oo oh, xoolaha aad wadataan qala geela gowrac oo xoolaha qala bimacnaa waxa weeye haddaad xaj u socotay ama cumro u socotay oo lagaa hor istaago meesha lagugu hor istaago ayaa waxaad wadata lagu qalaa waana la noqdaa xoolaha qala buu ku yidhi oo xiirta waynu laabanayna amarkaasuu bixiyey raggii la yaqaanay ee markuu amarka bixiyey amarkiisa ku tartami jiray isku layn jiray hal ruuxu istaagaa laga waayay hal ruuxu amar qaataa laga waayay fadhigaa la daystay hal nin oo isxiiranaya iyo mid neef gowracaya midna ma jiro waa waxaan saxaabada lagu aqoon jirin nebigu sal lla alay waslam waa xanaaqay waa ka xumaaday arrintii way dhibtay ayagu amar diidda maaha saxaabadu ma amar diidayaan laakiin rajo waxay qabaan ama waxoogaa haddaad u yara kaadisaan xagga rabbi uu ka yimaadaa xukunkan in la bedelo bal wax u yara kaadiya leanna hadda koor baa waxay yaqaaneen dhacdooyin noocaasoo kale ah oo nebigu intuu amray waxoogaa ay yara muxuu ahaa yaro sugeen xukumkiiba la bedelayba waxaa ka mid a khaybar oo kale khaybar markay qabsadeen ayaa waxay sameeyeen way gaajaysnaayeen dameero intay qasheen bay dabka saarteen nebigii qayla soo gaadhay rasuul ilaahay oo dameeraa la qashay wayna karayaano hilibkii weli lama cunin laakiin way karkarayaan hilibkii inuu bislaaduu ku dhowya nebigu wuxuu uhi sal alay wasalam daadiya weelashana jejabiya way ku soo noqdeen waxay dhahdeen rasuul ilaahay oo mise mise waan daadinaa weelashana waan dhaqannaa maya weelasha dhaqda bur marka hadda adiyo weelasha dhaqda soo ma marka waxay sugayaan marka dhan waxoogaa cagta dib u yara dhigeen waxay isleeyihiin xukumkani ama wax isbeddel ka yimaadaayo xagga rabbi ay ka yimaadaa fatxi oo nebigu yacni waxoogaa bal arrintan aan u yara cagta u yara dhigno rajay qabaan nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saddex goor markuu ku celiyey warxiirta xoolahana qala wax isdhaqaajiyana lalaaya wuu isaga soo dhaqaaqay markaasuu wuxuu usoo galay xaaskiisii umu salama umu salama markuu usoo galay wuxuu u sheegay wuxuu kala kulmay dadka dhibkana ay qabsaday buui umu salama dhibkana ay qabsaday dadkii amarkii qaadan waayay maxaan sameeya markaasay nabi waxay tii rasuul ilahi ow atuxibu dalika ma jecesha inay sameeyaan inay amarkaaga qaataan ma rabta haabuy ukhruj uma laa tukallim axada minhum kalimatan xataa tanxara budnaka bay ku tiri watadcuu xaaliqaka fayaxliqaka nin ayaga ka mid ah la hadlin intaad baxdo adigu xoolahayga aad wadatay horta gawrac ku bilow kii tima xiiraha ahaana u yeedho oo timahaaga xiiris ku bilow markay arkaan adigoo samaynaya ayagaa ku raaci doona bay tiri hadalka iska jooji ficil ku bilow nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi taladii umu salama wax weyn baa uga baxay wuu soo baxay salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasuu wuxuu bilaabay inuu xoolihii gowraco timihiisiina xiiro markay saxaabadii arkeen nebigiioo hawshii ku tilaabsaday qaamuu fanaxaruu wa jacala bacduhum yaxliqu bacdan xata kaada bacduhum yaqtulu bacdan hamma ah, waxay bilaabeen kulli inay xoolihii ku dareeraan oo la gowraco oo timihii isu xiiraan oo qaarkood qaarka kale waxayba sigteenba inay murug ay la dhintaan ah xoolihii baa la qalay waa la xiirtay waa la diyaargaroobay markaasaa waxay bilaabeen inay noqdaan oo noqoshaa marka laysu diyaariyay heshiiska qodobkiisii ahaa marka ciddii timaadoo soo islaamto oo naga soo tagto adiga ku soo aada noo soo celi qodobkaas ayaa wax lagaga noqday qur-aan baa soo degiyo qodobkaas qayb ka mida soo saaraya yaa ayuha aladiina aamanuu ida jaءakum اlmu'minaatu muhaajiraatin famtaxinuuhunna allahu aclam biiimaanihina fain calimtumuuhuna mu'minaatin falaa tarjicuuhuna ila اlkufaar laa huna xilu lahum walaa hum yaxiluuna lahuna waxaa la yidhi heshiiskaad gasheen oo celinta dadka ku saabsanaa dumarka mu'minaadkii kuma jiraan waxa la celin karo waa nin rag ah amaa dumar soo islaamtay ayada lama celin karo imtixaana inay iimaanku dhab ka yahay oyna dano kale u imaanin haddaad taa ogaataan ha celinina heshiiskii marka waa la khasiso maxaa laguu khasisay ragga keliya soo ma dumarkii waa laga saaray waxaa kaloo meeshaa yimid iyadana in saxaabadii la yidhaahdo dumarkii gaaladeed qabteen xadhigooda ha sii haynina walaa tumsikuu bicisami alkawaafir dumarka gaaladaa xadhigooda ha haysanina markay soo degtay rag badan oo cumar uu ka mid baa dumaray qabeen oo maka ku dambeeyey oo gaalahaaba iska fureen gaaladii maka joogta baa guursatay nebigu marka waa soo laabtay intaasi markay dhacday madiinuu kusoo laabtay intuu jidka kusoo jiro madiine usoo socday ayaa waxaa soo degtay suuradda la yidhaahdo inaa fataxna laka fatxan mubiina liyakfira laka allahu ma taqadama min dembika wama ta'ahara wayutima nicmatah calayh suuraddaasoo kaamilaa soo degtay oo la leeyahay dhacdadii dhacday waxayba ahaydba fatxi iyo furashay ahaydba nasri iyo guul iyo libbayba ahayd waxaan u tegi doonnaa heshiiska xudaybiya ee qodobadiisu sidaa u adag yihiin see buu nasri iyo guul ku noqday oo ilaahay ugu tilmaamay ilaan guul baa lagu tilmaamay markaasaa waxaa alla ammaanay mu'miniintii heshiiska ka qayb gashay mu'miniintii beecada gashay yani waxaa laga hadlay rabbi dagaalkii uu baajiyey waxaa laga hadlay yani jaahiliyadii waxay ku kacday quraysh waxaasay suuraddu macnaha faahfaahisay ka hadashay heshiiskaasi saasuu ku dhammaaday heshiiskaasi saasuu ka dhammaaday waxaan raacinayna oo insha allah tacaala gabagabadiisa aan ka dabagaynaynaa biidn illah qiso yaroo iyadana la xidhiidha heshiiska isaga wuxuuna ahaa nebigu markuu magaalada madiine yimid ayaa waxaa yimid nin la yidhahdo abubasiir wuu soo islaamay nin reer quraysheeda buu ahaa wuu soo islaamay nin dhallinyaraana waa aha markuu soo islaamay buu soo hijrooday nebiguu madiine ugu yimid isagoo soo cararay quraysh markay ka war heshay ninkaasi inuu madiine aadoo islaamay laba nin bay ka soo daba direen waxay yidhahdeen maxamed u taga waxaad tidhaahdaan ballanteenni noo oofiyo ninka noo soo gacangeli heshiis baa inaga dhexeeyey markay nebiga u yimaadeen labadii nin abuubasiir baa lasoo qabtay gacantaa laga geliyey ah, labadii nin baa loo dhiibay kaxaystaa la ila waa heshiis wuu raacay labada nin laba seefood bay wataan markay magaalada waxoogaa ka soo baxeen oo ka soo kabgo-een oo dalxulayfo meel la yidhahdo ay marayaan isagiina ay wataan oo maxbuus uu yahay ayay marka intay degeen ba waxay bilaabeen inay timir cunaan timir ay wateen inay cunaan ayagoo timirtii cunaya ayaa abuubasiir wuxuu ku yidhi labadii nin mid ka mida ah. wallaahi inii la araa sayfaka haada jayidan buu ku yidhi ilaahay baan ku dhaartay waxaa ii muuqata seeftaadan inay tahay seef aad u qiimo badan wariga seeftan xaggeed ka keentay qiimo badana ah oo quruxsana kii markuu sidaa ku yidhi fastallahu alaakhar kii kalea seeftiisii galka ka siibay markaasaa wuxuu idhi ajal wallaahi inahu lajayid ilahay baan ku dhaartay haawd waa seef aad u qiimo badan bu way fiicanta laqad jarabtu bihi uma jarabtu bihi buui ah. waan tijaabiyey oo waan tijaabiyey oo waan ku dagaalamay oo intaasaan haystay seef la mida ma arag bu wallaahi waa qaali bu seef caadiya maaha waamaan arkay inaysan caadi ahayn ayb intii baa lasdhaafsan markaasu wuxuu ku yidhi abu basiir arinii andur ilay buui wariyo beriidhi baan fiiriya buui baashan bahal caadi maba he bal aan fiiriya ii dhiibin wax yar gacantayda soo gelin ninkanna waaba ishalmaansan yahay faamkanahu minhu seeftii buu u dhiibay seeftii markuu u dhiibay fadarabahu bihi xataa barada seeftii intuu ku dhuftay buu dhulkaba lama gaadhinba naftii kow qoortuu u caasiyey waa dilay kii markuu dilay wafara alaakharu yacduu kii kale naftuu u yaaba waa cararay meesha dadku ugu dhow oon u carar buu isiri xaggee dad ugu dhow madiina nebiga iyo madiinu dib ugu soo carar kiina waa daba ordayaa asagoo eryanayoo daba ordayoo seeftii u siiban tahay kana naftu hayso ayuu masaajidka isku soo tuuray waa kii gaalka markaasuu yidhi moxamedow saaxiibkay waa la dilay wa innii lamaqtuul buu saaxiibkan waa la dilay annaa waan dilnahay buui eniyow i badbaadi buui aaydaba qabo nebigu markuu arkay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu idhi laqad ra'aa haada ducran buui walle kani wax laga naxo arkay buui ya saaxiibkiioo naftii la garab dhigay oo madaxiisiina meel la yaal jidhkiina meel yaal iyo isagiioo seeftii oo dhiigna lala daba ordahay walle kani wax laga naxo arkay buui nebigu sal lla slam abu baa nabiga u yimi sal lay slam wuxuu rasuul ilaahi yaa nabiy allah nabiga ilaahayow qad wallahi awfa allahu dimmataka buuri ilaahay ballantaadii waa oofiyey buuri waad i gacan gelisay ballantii ilaahay aada la gashaye dadka aada la gashayna waad oofisay waad fulisay buuri qad rabadtanii ilayhim waad i gacan gelisay waad ii dhiibtay buuri faanjaaniy allahu minhum ilahay baana iga badbaadiyey buuri waxaad samaysaa ninkan ii daa-andilay war markuu arkay abubasiir wuxuu ku yidhi waylu ummihi miscaru xarbin low kaana lahu axad hooyadii hooggeede eh walle kani waa dagaal ooguu yidhi walle kani waa dagaal ooge cid u hiilisa hadduu heli lahaa walle kani waa dagaalyahan buu yidhi cid uun garab u noqoto hadduu hel miscarku waa daburyaha yani ninka dagaalka huriya waa miscaru xarbin la yidhaha wallee kani waa dagaal huriye hadduuse heli lahaa cid garab istaagta buu nebigu salawatu rabbi wasalam aleh yuu ku jeedaa abu basiir abu basiir markuu hadalkii nebiga maqlay wuxuu ka fahmay haddiiba odayaal kale yimaadaan inuu gacan gelin doono low kaana lahu axad fahamkaasuu qaatay fahamkii markuu qaatay wuu iska dhaqaaqay marka wuxuu aaday meel badda xeebteeda ah oo ganacsiga quraysh iyo safarteedu ay mari jirtay oo halbowlo u ah magaalada maka iyo ganacsigeeda xeebta baddu iska galay keligii isagoo ah meeshaasuu dabtaa ugaabuu iska eryadaa keligii buu isaga nool yahay ilaahay buu ku caabudaa dowladdii nebigana wuuba ka hoos baxay ee ballanta gashay nin alla ninkii soo aadana wuu iska celin meeshii isagoo keligii ku nool waa nin keligii oo dawlad awaa aduu wash nin keligii oo dawlad ah isaguu meeshii ku nool baa waxaa ka war helay raggii maka lagu haystay ee maka lagu cadaadinayey ee abujandalkii la celiyey ee aabbihii ceshaday uu ka mid yahay raggii baa ka war helay waxay ka war heleen war abubasiir ma maqasheen meeshanuu dawladiya ka samey keligiibu duur meeshana ku noolya aan aadno ila dawladda nebi maxamed hadday aadaan waa la celisa waa la dhiibi kanaan ballan ku jirina inoo geeyay dhan abujandal baa soo fakaday abujandal wuxuu yidhi abubasiir buu u yidhi nin kastoo quraysh ka soo fakadoo soo islaamaba xagga nebiga maba aadee abubasiir baa lagu biiraa ah. meeshanaa nadaam nadaam ay ku fakadeen oo meeshu laga soo baxa halkaasaa la aadaa koox bay marka noqdeen xoog badanoo sahlanayn waxay sameeyaan marka safarta quraysh iyo wax kastoo quraysh shaqo ku leh ama calaaqo la leh bay jidgooyo ku sameeyaan dhagtay ka saaraan waa dhacaan waa dilaan way boobaan lamana helo haddii lagu soo duulana waa ciidan yaroo uba dhuumanba soo ma waa dagaalka loo yaqaano gorila xarbul cisaabaad bay la galeen waa koox yar wax ka xoog bayn hadday aragtana way dhuuman markii laga tagana jidkoo dhan bay waydagelayaanoo meel la maromale ma quraysh naftaa qabatay nafta naftaa qabatay si yeelan bay garan waaye markaasaa waxay sameeyeen nebigay usoo cidirsadeen nebigay usoo cidirsadeen oo ay ku yidhaahdeen ilaahay baanu kugu weydiisanayna iyo qaraabtinimada naga dhaxaysee moxamedow nimankaa nooga yeedh bay dhaheen nimankaa iyaga nooga yeedho soo xaree ballanna waxaan qaadaynaa hadday kuu yimaadaan inaanaan soo raadsanaynin dhashaasaan kaga hadna bay dheh waa rag wax iska celiyey soo saas ma ha meeshiibay yimaadeen nebigaa u yeedhay sal lay wasalam madiiney yimaadeen dowladdii nebigay ka mid noqdeen salawaatu rabbi wasalaamu calayh meeshaasi waxaa soo degtay bay riwaayaadka qaarkood leeyihiin wa aladii kafa aydiyahum cankum aydiyahum cankum waaydiyakum canhum bibatni makkata aayaddaasay ku fasiraan qaarkood laakiin muxuu ahaay tafsiirkeedu waa tii hore soo tilmaano wey macna sidaasay marka meeshii ku yimaadeen qurayshna dhibkoodii kaga nabad gashay oo nebiga salawaatu rabbi waslamu calayh ay ugu yimaadeen qisada sulxulxudaybiya iyo heshiiskaasi sidaasuu ahaa taqriiban dhacdooyin kaloo jaanibiya waa jiraan oo maalan roob da'ay intay xudaybiye joogeen waa jiraa oo qisadiisa xadiiuu ku soo arooray laakiin warka murtidiisii iyo gabagabadiisi iyo qisada xudaybiya iyo nebiga wixii dhex maraya reer quraysheed iyo siday ku timi sidaasay ahayd ajandayaasha iyo qodobada lagu heshiiyeyna waa kuwaan soo tilmaanay toban sano inaan la dagaalaminoo dadku nabadgalaan iyo qodobadii kalean soo tilmaanay markii heshiiskaasi dhammaaday laba qolo niman la yidhahda reer bani bakar iyo niman khusaaca la yidhaah oo laba qabiiloo waaweyn oo deegaanka ka mid ahaa bay midna nebiga xilfigiisa ku biireen midina quraysh xilfigeeday ku biirtay labadaa qabiilna deris bay ahaayeen labadaa qabiiloo qolana nebiga ay ku tirsan tahay qolana ay quraysh ku tirsan tahay ayaa marka isku dhici doona sanadka sideedaad oo islayn doona labadoodii markay islaayeen quraysh baa waxay u soo hiilisay banubakar oo xilfigooda ku jiray khusaaca laysugu tegey khusaaca marka laysugu tegay nebiga xilfi bay la lahaayeen khusaaca nebigay u cidirsadeen waxay yidhahdeen annagoo xilfigaagii ah ayaa dhibna loo geystay banuu bakar iyo qurayshoo iswadataa nala dagaalantay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasuu diyaariyey ciidan uu ugu hiilinayo reer khusaaca reer khusaaca ma gaala markaa waa muslim waa gaalo laakiin gaalaha ha ahaadeene nebi maxamed bay xilfi la yihiin ciidankaa baxay sanadkaa sideedaad waa sababtii uu nebigu ku furtay magaalada maka laba sanaa ka soo wareegtay heshiiskii xudaybiya iyo furashada maka heshiiska xabad joojintuna meeqo sano ah soo toban sano maaha laba sano markuu socdayba heshiiskii waxaa jebisay quraysh say ku jebiyeen li'anna waxay la dagaalameen dad nebiga ku xisaabsan iyo qabiilkii khusaaca oo nebiga la xilbi ah taasi waxay noqotay inay ballantii ka baxeen nebigu waa ka ku duulay makana ka qabsaday sanadka sideedaad waa sanadka marka uu nebigu maka kala wareegay salawaatu rabbi wasalam aleyh laba sanaana u dhaxaysay heshiiska xudaybiya sanadka u dhaxeeyee toddobaad waa sanadka la yidhaahdo caamu cumrat alqada sanadkii xigay buu nebigu laabtay makuu ku noqday sidii heshiisku u ahaa wuu soo cumraystay isagii saxaabadiisa iyagoo nabad qabay soo noqdeen sanadkaasi cumradii baaqatay sanadkaa hore ayaa lala yimid oo nebigu cumraystay salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhacdada xudaybiya iyo tafaasiisheeda iyo suuradiiya siday wax u dhaceen marka lasoo ururiyo sidaasay ahayd maxaa laga faa'iidaysanaya oo duruus ah maxaa nolosheenna ku saabsan aynu ka qaadan karnaa maxaa muxuu ahaayey fiqhiya ama masaa'il fiqhiga ku jira insha sha allahu tacala xalqo kale baynu u ballansannahay oo aynu kaga hadli doonno duruusaha laga qaadanayo dhacdadaas muhimkaa ah iyo heshiiskaa nebiga iyo dhex maray qurayshin intaasi ayaanan insha allahu tacaala eh, xalqadaha hore kelimadeeda ku gabagabaynaynaa ilahayna waxaan weydiisanayna tabaaraka wa tacala inuuna waafajiyo wixii khayra wixii sharana ilahay tabaaraka wa naga sarfiyo wixii khaladana inuu naga cafiyo nagana dhigo kuwa hadalka dhegaysta kii wanaagsanna raaca kiisa wanaagsanna raaca hada billahi towfiiq wsal allahuma slm cala nabiyina mxamadi wala ali wsaxbi waslm jasaaka allah khayr ilaahay subxaana wa tacaala sheekh ha ugu daro miisaankiisa xasanaadka innagana kuwii qowlka wanaagsan qaata ilahay haynaga dhigo